الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف أبو الحسين مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد في باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل laa taquumu saaca saacadda qiyaamo ma dhacayso xataa yamura rajulu ilaa ninka uu ka soo maro biqabri rajuli nin qabrigiis qof uga horreeyey oo qabrigiisa iyo xabaalan xabaashiis ilaa uu ka imaado fayatamannaa uu markaasi tamaniyo oo doono jeclaysto an yakuuna inuu ahaado makaana almeyit meydkan meeshiisa asaga inuu ahaan lahaa oo qabrigan maxaa adiga ugu jiri weyday qofka dhintaaadi maxaad ahaan weyday ayuu tamaninayaayoo raasanayaa min albalaa'i min ajli albalaa' dhibaatada haysata darteed ee adduunyada ka haysata ciriiriga iyo dhibka adduunyada haysta darteed ayaa wuxuu jeclaan in uu iskaba dhintaba oo qabrigaas isaga uu ku jiro imtixaamaadka iyo dhibka faraha badan ee adduunyada gaar ahaan aakhiru zamaanka ayay ka mid tahay uu nabigu sheegay calayhi salaam xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif albaqlaani عن malik بن anasin abi cabdillahi alasbax fiima quriya calayhi can abi zina cabdullahi bni dakwaan can ilcaraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata cabdiraxmaan bni sakhr dawsi radi allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabigeenna qaala wuxuu yidhi laa taquumu saaca saacadda qiyaama ma dhici doonto xataa tamura rajulu xataa yamura rajulu ilaa ninka uu ka soo mara biqabri rajuli nin qabrigiis fayaquulu wuxuu leeya yaa laytanii yaa laytanii allah shallaytadayda eh makaanahu maan ahaado yaa laytanii makaanahu bedelkiisa meeshiisan ani maan ahaado saasuu leeyahay geeridiibu saa u jeclaanayaa dhibka haya ee uu adkaysan laayahay daraaddeed weliba waa dhib adduunyada ku saabsan oo cadhiidhi haysta ama cabsi ama gaajo ama dhib ama wax noocaasa weeyaan oo diin maba haba qaala xaddaana cabdullaahi bnu cumar bni muxamed bni aabaan bnu saaleh wamxamed bnu yaziid alrafaaci walafdi libni aabaan qaala xaddaana moxamed bnu fubayl can abi ismaaciilin can abi xaazim salmaan alashdaci can abi hurayra qaala qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi allah naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa tadhabu dunyaa adduunyadu ma tegi doonto ma dhammaan doonto xataa yamura arajulu ninka ilaa uu ka soo maro cala alqabri qabri fayatamaraqu calayhi markaasuu qabrigii ku galgelimaysanaya qabrigiibuu ku galgalan tamaruqa daaba wayaquulu markaasuu wuxuu leeya laytanii kuntu makaana saaxibi hada alqabr qabrigan qofka ku jira meeshiisa maan ahaado walaysa ma aha bihi ninkaa waxaa haysta addiinu diin xaggeed ma aha ila albalaa'u balaayo adduun baa haysata dhib adduun baa haystee diintiisii xaggeeda xataa ma aha nolosha adduunkii baa ku adkaaday qaala xadaana ibn abi cumar almaki xadaana marwan ibn mucaawiyata can yaziid huwa bnu kaysaan can abi caazib salmaan can abi hurayrata qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam waladii nafsii biyadihi layatiyanna cala naasi waxaa soo mari doona u imaan doona zamaanun xilli laa yadri lqaatilu ka wax dilay uunan garanaynin fii ayi shayin sababtu uu qatala wax u dilay walaa yadri uunan gelinay almaqtuulu ka la dilayna calaa ayi shayin waxaa sababta qutila loo dilay ka wax dilay ma garanayo wax wuxuu dilay war maxaad u dishay ma garanaayo waxaan macno lahayn oo qof loo dilin ayuu yuu sheegayaa ama maba sheegi karaba ka la dilayna inuu dhintay oo la dilay ee ku dhacday mubaarkaae xaggee lagaaga yimid maxaad galabsatay ayuu isweydiinayaa aakharaa iyo miisaankii rabbi subxaana wa iyo maxkamaddii ilaahay halkaas la tegi doonaa ilahayna addoommihiisa ma dulmiyo qof walbaba wuxuu galabsaday adduunyadan guudkeeda ayaa gacanta laga saari doonaa aakhira waxadaana cabdullahi bn cumar bn aban alwasi bn cabdilcala qaala xadaana moxamed bn fudayl can abi ismaaciil alaslami can abi xaazimi salmaan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay laa tadhab dunya adduunyadu tegi mayso ma dhammaan doonto xataa yaatiya cala naasi maalin baa imaan laa yadri lqaatiluka ka wax dilay uuna garanayn fiima sababta uu qatala wax u dilay wala ka la dilayna uunan garanayn fiima sababta maqtuulka la dilayna uunan garanayn fiima qutila wax loo dilay waa dhibaatooyinkan iyo dagaaladan eheliga iyo xuruubtan qabaligaah iyo dagaalkan indhala'aanta ah ee sabab aan lahayn ee dadkuna ay kumanaan boqolaal dhammaanayaan faqiila nabiga waxaa lagu yidhi kayfa yakuunu dalika see ku dhacaysaa nabi allow dagaal in qofka wax dila inuuna garanayna kala dilana wayna garanayn sababta qaala wuxuu yidhi alharju waa xuruub iyo dagaallo indhala'aana oo dhacaya dagaalka ehliga ah iyo dagaalladan qabaa'ilka ah kuwaa weeyaan alqaatilu waalmaqtuul ka wax dilaya kala dilayna fi naari naarta iskugu tagaayaan hadduu kii kale la dilayna uu niyadda iyo qalbiga ku hayay oo uu doonayo inuu wax dilo ee isaga laga hormaray labadaba naar ba isla xalaa soo marray ida altaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar wfii riwaayat ibni aban qaala huwa yaziid bnu kaysaan can abi ismaaciilin lam yadkur islamiya ma sheegin qala xadaana abu bakr bn abi shayba bn abi cumar maxamed bn yaxya alcadani walafdi labi bakr qaala xadaana sufyaan bnu cuyayna can ziyad bni sacd an zuhriy moxamed bn muslim can saciid ibn musayib samica wuxuu maqlay abaa hurayrata yaquulu leh can inabiyi sala allah alay wasalamna ka warinaya nabigu wuxuu yidhi yukharibu waxaa burburin doona yukharib waxaa kharabi doona burburin doona alkacbata alkacba almusharafa waxaa burburin doona qiblat almuslimiin usuwayqatayni mid laba minjaboo dhudhuman u saaxiiba oo minal xabashati ree xabashi ah suwayqatayna waa taskiiru saaq ayaa la taskiiriyey taniya haddana suwayqatayn laba minjo oo dhuudhuuba mid leh laga dhuudhuuban oo ree xabashi ah yaa kacbada burburin doonuu nabiga calayh salaam inaan arkaada moodaa waa ka dhihi jiray isaga oo yaqlacu xajaran xajaran dhagaxdhaxuu duminaya kanziga iyo xoolaha ku xabaalan kacbada oo lagu duuday jaahiliyatan qabla alislaam oo la diiday in la soo bixiyo halka iskaga jira ayuu u jeedaa oo rabaa inuu qufto oo faaqdo diin naceebna waa ku jirta iyo kacba naceeb wax asal ay u lahaayeen beeraheedo waa kii hadda ka horba abraha uu dagaal ku soo qaaday ee ilaahay uu ku salliday dayran abaabiila tarmiihim bixijaarati min sijiin uu ilah ku sii daayo ku halaagay waxadaanii xarmana binu yaxya akhbarana ibnu wahbin akhbarana yuunus can ibn shihaab can ilmusayibi can abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam nabigu wuxuu yidhi yukharibu lkacbata kacbada waxaa dumin doonaa dusa weeqatayn midka laba lugoodoo dhuudhubanu saaxiiba oo min alxabashi xabashi ah weliba maaragtay lugahan waa dhuudhuban yahay wegdana waa leeyahay saasaa riwaayo kala caddaysay marka qowluhu tacaala xaraman aaminan uu yidhi oo ilaahay ugu mana sheegtay reer quraysheed iyo reer maka miyaanan yeelin xaram aamina oo wixii gaararkiisa dadkii la dafaayo oo la qaado ayagana nabad ah xaramku inuu aamin yahay buu alla sheegaya subxaana amnigaasi waa amni ku eg intaa wakhtigii ilaahay ugu talagalay iyo qadarkii iyo amarkii ilaahay xilligiisaas ayuu ku dhammaan doonaa markii muslim la waayo weeye marka uu kacbada la jajabinayo wax muslima ah oo allah allah leh adduunka guudkiisa ma joogo ma noola muslimiinta waa dhammaadeen marka gaala carrada marka ku dambaysa waa kuwa muunka lagu afuufi doono xadaana qutayba bnu saciid xadaana cabdulcasiiz can daarawardi can fawr bni zaydin can abilkayd saalim can abi hurayrata ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi dus way qatay midka looga min jiray buu dhubanlo min alxabashati xabashiya yaa yuqaribu bayt allahi caza wajal dudumin doona qaala waxadana qutayba bnu saciid aqbarana cabdulcaziiz can ibni muxamedin can hawr zayd can abi saalim can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta xataa yakhruja rajulun ilaa nin uu ka soo baxo min qaxdaana ree qaxdaana yasuuqu naas dadka kaxeeraya bacasaaha ushiisa nin ree qaxdaana dadka ushiisa ku kaxeeraya waqtiga mahdi ama ka dambe waa la sheegay magaciisana xadiidkan soo socdaa lagu sheegayba dadkii yani waa boqor waa melig dadka xukuma oo dadkii maarata ka adag wey xadaana maxamed bn bashaar alcabdi xadaana cabdulkabiir cabdulkabiir ibn lmajiid abu bakr alxanafi ahaa xadaana cabdulxamiid bn jacfarin qaal samictu cumar bn alxakam yuxadiu can abi hurayrata can nabiyi sala allah aleh wasalam qaal laa tadhabu alayaamu walayaali maalmaha iyo habeenadu ma dhammaadaan oo adduunka ma dhammaado xataa yamlika rajulun ilaa nin uu adduunka ka mulkiyo madax ka noqdo yuqaalu lahu layihahda jahjaah magaciisa qaala muslim imaamu muslim wuxuu leeyahay musanifka kitaabka alifey weeye hum arbacatu ikhwa nimankan waa afar walaala ah afar walaalaha weeyaanoo ilma cabdilmajiid baa la dhahaayo shariikun kowdhe wa cubaydullaahi labadhe wa cumayr saddexdhe wa cabdulkabiirka sanadka ku jira saddex afartoodaasi binu cabdilmajiid baa la dhahaa intaa wuxuu ku faa'iideeyey ninkaas cabdulkabiir binu cabdilmajiida lahu ikhwatun aakhariina aaaa saddex walaalo kaluu leeyahay xadana abubakr bn abi shayba ibn abi cumar wlafdu libn abi cumar qaala xadana sufyaan can zuhri can saciid musayib can abi hurayrata ana nabiya sala allah aleh wasalam qaal laa taquumu saacatu saacadda qaama dhici doonta xataa tuqaatiluu qowman ilaad kala dagaahamantaan reer iyo qoomam iyo dad kaana wujuuhahum wejiyaalkooda aad moodo almajaan aad mooda gaashaan almudraqati laisku dhadhajiyey gaashaan laisku dhadhajiyaad moodaa yacani wejigooda hilibka saaran iyo tadwiirka iyo wareegga niman noocaasoo kale aad la dagaalami doontaan walaa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta xataa tuqaatilu qowman inaad kala dagaalantaan nicaalun kabahooda ashacru tino uu yahay oo shacarka riyaha suufkooda iyo muxuuha timahooda yay kaba ka samaystaan وxadثnي xmل بن يحيى أخبرna iبن wهب أخبرnي يuنس بن شhيب أخبرnي سعيد بن مسلم أن أbا هuريرةa qاal qاala rasuulu الlahi salى الlaه عليه وسلم laa تquumu saacatu dhici mayta qiyaamaha ma dhici doono waa waxyaalaha qiyaamaha ka horreeyuu nabiga noo sheegaya calayh السalaam ilan goortuu dhacaya lama yaqaan laakiin calaamaad ayay leedahay calaamaadkaasna kuwa suqraca yaryara iyo kuwa waaweyn oo tobankii xalay soo marray ka mid tahay laa taquumu saacata tuqaatilukum ummatun ummad baa inala dagaalami doonta yamtaciluuna shacra kabaha tibo ka samaysta wujuuhum wejiyaalkooda milu majaan gaashaan boo kale weeye almudraqa la dubeeyey oo la garaacay wax lagu dhadhajiye oo la karkaray turki weeyaan qoladaas xadiid kale caddayn doona xadana abubakr bin abi shayb xadana sufyaan bin cuyayna can abi zina can acrad can abi hurayra yabluqu bihi nabiya sala allah alay wasalam qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhacaysa xataa tuqaatilu qowman nicaalahum shacru u yahay walaa taquumu saacatu xataa tuqaatilu qowman siqaara lacyun niman indha yaryar dulful anfi sankoodana uu barraaqan sanbaraaqa waxaa weeyaan intay san gaaban yihiin ba haddana sankoodu saa u naban yahay marka waxaa weeye dulfulufi ow anfi sankooda ayaa intuu gaaban yahay haddana baraaqsan xadaana qutayba binu saciid qaala xadaana yacquub yani bn cabdiraxmaan can suhayl bin abi sahil can abihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal laa taquumu saca xataa yuqaatiluu muslimiuna xataa yuqaatila almuslimuun muslimiintu ilaahay kala dagaalamaan aturka turki qowman waa dad wujuuhum wajihaadkooda kalmujaani mudaraqa aad mooda gaashaan la garaacayo wax lagu dhajiyey yalbisuuna shacra timahay ka samaystaan muxuuha ah kabo wayamshuuna fii shacri timay ku socdaanoo ku lugeeyaan oo kaba u ah saas weeyaan turkiga marka waa dagaalka wuu dhacay waa wax la soo dhaafay oo dhacay weeye nabigu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam waa dhacay waana turkiga waxay degi jireen masaafada khuraasaan iyo ardu siin iyo hindi inta udhexaysa ay degi jireen oo gaala ah dagaallo waaweyn bay soo qaadeen muslimiinta xaggooda dagaaladii ayagaana muslimiinta ku casareeya ayaguna markii dambe waa islaameen hadda dowladdan turkiya lagu leeyahay muslim bay u badan tahay muslimiin wey ayb xadana abu qurayb marka dagaalkaa dhacwe xadana abu qurayb xadana wakiya wa abu sama can ismaaciil bin abi khaalidin can qays bin abi xaazim can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala alla ly slam wuxuu yidhi tuqaatiluuna bayna yaday saaca saacadda qiyaama horteeda waxaad la dagaalami doontaan qooman dad nicaaluhum shacru tinuu yahay kaana wujuhuhum almajaanu lmudaaqa aad moodo xumru lwujuuh wejigooda waa guduudan yahay cadiin guduud lagu dhedaray wey siqaarulcayna indhahoodana waa yaryihin xadana suhayr bn xarb cali bn xujr walafdu lizuhayr qaala xadana ismaaciil bn ibraahim can iljurayriyi saciid bn iyaas aljurayri can abi nadrata almundir bn maliki qaal kuna cinda jaabir bn cabdilahi baan ahayno faqaala jaabir baa wuxuu yidhi yuushiku waxaa dhow ahlulciraaq reer ciraaq anlaa yujba ilayhim reer ciraaq marka leeyahay madaxdii muslimiintii ciraaq qabsatay inaan laa yujba ilayhim loo keenin qafiisun qafiis kooba raashina walaa dirham iyo dirham fida inaan loo keenin baa dhow buu nabiga alai salaam oo dadkii ay intay qabteen gacanta ku dhigeen xukumayeen ee jizyada iyo laga qaadaayey muxuu ahaa xoolaha ayaa dib u xoogaysan doona markaasay diidi doonaan qulnaa min ayna daaka xaggay arrinka ka timid yaa u diidi xoolihii ay ka qaadanayeen qaala min qibali alcajab cajamka xaggiisa isticmaar baa yimid oo dhulkao dhanba dib baa loo qabsaday kadib muslimiinta ilahay waa ka qaadeen laakiin fikirkooda xumaha khabiidkaabaa wali ku dhex jira yamnacuuna daak way diidayeen waxaan bixinayna ma jirto dadka markaa ayagaa wax laga qaadi jiray kadibna ayagaba intay xoogaysteen markay muslimiintii daciifeen diintoodii iyo caqiidadoodii ay yaraysteen ayaa cadowgii dib loo abaabulay oo cadowgii dib loo xoojiyey oo dib muslimiinta u qabsadeen uma qaala wuxuu yidhi yuushiku waxaa ahlu ahlushaam reer shaam muslimiintii shaam joogtay ee madaxdii iyo xukuntay anlaa yujba inaan loo keenin ilayhim xaggooda diinaarun diinaar walaa muddan mud inaan laga keenin qulnaa waxaanin min ayna daaka xaggaasna arrintaana maxaa keenay qaala min qibali ruum xagga ruum bay ka timid ayagii baa dib u qabsanaya uma askata hunayatan jaabir bn cabdilahi xooga buu yar aamusay uma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yakuunu fii aakhiri ummatii ummaddayda aakhirkeeda waxaa imaan doona khaliifatu nin madaxa yaxfii almaala dadka xoolaha ku shuba xafiyan shubitaan laa yacudu aan u tirinayn caddan tirin xoolahu faraqa oga buuxinaya ninkaa waxaa weeyaan waa mahdigi wey xilliga aakhiru zamaan madaxda noqon doona ardada yamla'u اlarda cadlan kama mulia jawran qistan wa cadlan cadaalad iyo yuu ka buuxin doonaa sida dulmi iyo jawr laga buuxiyey markaasay dadka xoole ka dhergaayaanoo nin walbo xaqiisa la siinayo faraqa loo buuxin doonaa mahdi weeyaan waa rajulun yuwaafiqu ismahu isma nabiyi sala allah alay wasalam waisma abi nabi sal slm moxamed bin cabdilah baa la yihahda wuu imaan doonaa qaala qul abu daawuud baaba baabaystayba mahdi qaala qultu liabi nadrata aw abilcalaa atarayaani maxaad u aragtaan annahu cumar bn cabdilcasiis ninkaas isaga ahee imaan doona ee caadilka ma cumar bin cabdilcasiis ba inala tahay cumar bin cabdilcasiis oo nimankii bani umayada ahaa oo caadilkaha qimaa badnaa oo xilligiisii aad iyo aad cadaaladii dadka u gaadhay miya faqaala waxay dhaheen laa maya maya ma aha ninkaa waa akhiru zamaan buu imaan doonaa dhulkao dhan baa gacanta muslimiinta iyo madax u noqon doonaa kaas marka waa mahdigi weeyaan xilligii nabi ciise isagoo madaxoo hogaamiya nabi ciise soo degi doonaa waxadaana ibnu muana xadaana cabdulwahaab xadaana saciid yani jurayri an bihada isnaadi naxw qala xadana nasr bn cali aljahdami xadana bishr yani mufawal xadana cali bn xujr sacdi xadana ismaciil yani bn curaya kilahuma can sacid bn musa ibn yaziidin can abi nadrata can abi saciidin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi min khulafaa'ikum khulafadiinna madaxda ahe muslimiinta hogaamin waxaa kamid noqon doona khaliifatu nin madaxaho yaxful maala dadka xoolaha ku shuba xadkiya shubitaan laa yacudu aanu tirinayna caddan tirin wafii riwaayat ibni xujum yaxfi lmaala waxadaanii suhayr bni xarbi qaala xadaana cabdisamid bn cabdiwariqi qaala xadaana abi xadaana daawuud ibn abi hindin can abi nadrata almudiri bni malikin can abi saciidin alkhudri bni cabdilahi abi saciidin ujaabir bni cabdillaah qaala labadaas saxaabi waxay dhaheen ridwaan ullahi calayhima qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi yakuunu fii aakhiri zamaan khaliifa nin madaxaho yaqsimu lmaala xoolaha qaybin walaa yacudu aadan u tirinaynin dadka ayaa imaan doona waxadana abubakr bin abi shaybata xadana abu mucaawiya can daawuud bin abi hindin can abi nadrata can abi saciidin can nabiy sala la slam bimidli qaal xadana maxamed bn muana wlmashaar walafd lmuana qaala xadana maxamed bn jacfar xadana shucba can abi maslama qaala samictu aba nadrata yuxaditu can abi saciidin alqudriy qaal ahbaranii man ba ii warrama qof huwa asaguba khayru mina iga khayr badan ana rasuul allah nabiga calayh salaam qaala inuu ku yidhi licamaar camaar bnu yaasir saxaabiga hadduu qof ka wariyo waa un saxaabi kale maraasiilu saxaaba ayaa la yidhaahdaa qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi ina rasuula allah calayhi salaam qaala licamaar camaar bnu yaasir ayuu wuxuu ku yidhi saxaabigii ibnu saxaabigaha wa ummuhu saxaabiya sumaya xiina waqtigii jacala uu gudagalay yaxfiru lkhandaq dhufayskii la qodaayay magaalada madiina markay gaalada kusoo duuleen maka ka yimaadeen qaswatulxasaab ayuu wax ka qodaayay camaar yaxfiru lkhandaq wajacala yamsaxu ra'sa nabiga intuu wuxuu guda garay madaxa camaar caradii inuu saa oga tirtiray wayaquulu uu leeyahay buusa ibni sumayata ina sumaya wiilkeedii ayaa muxuu ahaa buus iyo dhibaato ay ku dhici doontaa taqtuluka waxaa ku dili doonaa fiatun baaqiya buusa ibnu sumaya eeyaa buusa ibni sumaya ibnu sumaya buusigii iyo dhibaatadii ku dhacaysay yacni waxaa weeyaan waa dhibka gaari doona iyo waxaasuu nabiga calayhi salaam ka hadlayaa taqtuluka waxaa ku dili doonta fi'atun koox baaqiyatun fallaaga ah koox fallaaga ah ku dili doonta oo ninkii madaxweynaha muslimiinta u ahaa ka fallaagoobay oo dagaal soo qaaday oo muslimiinta isku dhaceen ayaa ku dili doonta nabiga calayhi salaam adilada ugu xooga badan bay ka mid tahay inuu cali bin abi taalib uu xaqa ku taagnaa oo ijtihaadkiisa uu musiib ku ahaa dhinac ka soo horjeedana ay ahayd fi'a baaqiya laakiin mujtahidiinoo dadaalay ijtihaadkoodina ku gafay lahum ajruhum in sha allah qaala waxadaanii moxamed bin mucaad bin aclaana ciidankii wuxuu ku jiray caliy bin abi aalib ka mid ahaa xagga ciidankii mucaawiyana dilay waxadaanii moxamed bin mucaad bin cabaad alcambari wahureyn hureyn ibn cabdilacla qaala waxay dhn xadaana khaalid bin xaariin xadaana <coughs> isxaaq bin ibraahiim isxaaq bin mansuur maxmuud bin haylaan ومxamed bn qudamata qaaluu waxay dhen akhbarana nadr bn shumayl kilahuma can shabana bslamata bhada xadiis la naxw hayra ana fi xadiiثi nadr waxaa ku sugan akhbaranii man huwa khayru minii abu qataada ii warramay waa la sheegay qofkii asaga ahaa abu qataada abu saciid اkhudri wuxuu leeyahay abu qataada iga fiican iga khayr badan waa tawaaduca saxaabada nabiga calayh salaam ninka ka weynna waxuu arki jiray inuu ka khayr badan yahay maxaa yeelay in cibaado badanoo uuna la imaanin buu la yimid ka ka yarra wuxuu leeyahy waa iga khayr badan yahay dambi badanoon sameeyey uuna soo gaarin marka mar walba mutawaadicin bay saxaabada oo isweynaysiin iyo iskorraysiin maynan aqoonin wa fii xadiidi khaalid bn xarid qaala uraahu yacni abaqataada u malayn wa fii xadiidi khaalid wayaquul waysa aw yaquulu yaa waysa ibni sumaya sumaya wiilkeedii weysadiise yani weysa weyxa bay ka dhigan tahay weyxa oo kale weeye waa kelimo markaas kelimatu tafajuc baa la dhahaa wa taraxum naxariis iyo xanuun u xanuunsanaya nabiga alay slam xanuun u xanuunsanaya weeyaan qala وxadثnي mحamed بن cmr بن jabلة بن abi rawا qal xadثna mxamed بن jafir xadثna cqب بن mkrm cmي وabu bkr بن naafiq qal cqب xadثna وqal abu bkr أخbarna gundar xadثna شعب qala samictu khالد يxadiث can سacيid بن abi xasan can ummi can umi سلمةa ana rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم qala lcamaar camaar bnu yaasir wuxuu ku yidhi isaga iyo hooyadii aabihii saxaabiyiin ahaayee weliba cudibuu fi hada islaam diintan loo cadaabay hooyadii sumayana abujahl baaba dilayba diinta u dhimatay taqtuluka waxaa ku diri doonta alfi'atu albaaqiya kooxda fallaagada ahee xukunka markaasi dadka madaxda beecada ee sharciga qola khilaafsan markaas waxay leeyihin markii camaar la dilay yaa lagu qabsaday mucaawiya li waakad inaad gar daran tahay saasuu nabigu yidhi calayhi salaam markaasu wuxuu yidhi maya ninkii keenay ayaa dilay oo ciidan ku soo daray markaasaa waxaa la xamse nabigaa uxud keenay ma dilay halkaas marka xoogow dooda ka dhacday bay dhahaan wallahu aclam وxadثna isxaaq بn mansuur akhbarana cabdالsamd bn cabdilwariثi qal xadana shucba xadana khaalid اlxawda can saciid bn xasan wاlxasan can umihima hooyada can umu slma can الnabiy salى اllah alay wslam bimili وxadana abubakr bn abi shayba xadana ismaaciil bn ibrahim bn culaya can ibni cown cabdulahi bn cawm bn ardaban can xasan اlbisri can ummi can umi salamata qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه waslam wuxuu yidhi taqtulu camaaran camaar waxaad dili doonta alfi'a kooxda albaaqiyata gardaran xadana abubakr bn abi shayba xadana abu usama xadana shucba can abi tayax yaziid qaala samictu aba zurcata bn camr bn jariir can abi hurayra can nabi sala allah alay wasalam qaal yuhliku ummatii ummaddeeda waxaa halaagi doona hada alxayu min quraysh qoyska reer quraysheedaa ayaa loogu magacbixin doonaa oo halaagi doonaa hadalxayu min quraysh markuu nabiga cala salam dhintay saxaabadii kadib taabiciintii xukunkii khilaafada ku socday ee baycada iyo shuurada ku socday waa kii isku bedelay boqortooyada isku bedelay marka dee ayaga unbaa madax ahaa wax waa dhacay qaar marka quraysh oo dhanna waa qaar ka mida ah, xukunka dadka haya qaar ka mida ah iyo dhallinyaro badan oon khibrad lahayn oon xukunka iyo maaraynta iyo maamulka aan aqoonin ayaa xukun gacanta ku dhigay in badanna hawadooda wax badan ku sameeyey kuwaasuu ishaaray nabiga calayh salaam saadiqulmasduuq rasuulkeena mucjizaadkiisay ka mid tahay wax allaala wuxuu sheego dhanna waa dhacay waxay kalena waa soo socdaan qaaluu waxay dhaheen famaa ta'muruna nabi allo maxaad nafaraysaa dadka dhallinyarada markay madaxnimadii xukun ku ciyaaraan wuxuu low ana naasa ictazaluun allah dadkaad iskaga fogaan lahayn oo ficlan lahayd inta laisku dhici lahaa o lasdagaali lahaa xukunka lala qabsan lahaa ayagoo bannaanka laga maro laga fogaado ayaa fiican oon dagaal lala gelin ilaan burbur buu keenayaa xukunka haddii lala qabsado burbur iyo qax iyo dhibaato ka badan baa dhalanaysa sabirkaa lais amray waxaddaana axmed bin ibraahim adawraqi waaxmed bin cumaan anawfari xaddaana abu daawuud qal xadana shacb fi hada isnad fi macnah xadana camr naaqid ibn abi cumara walafd ibn abi cumar qala xadana sufyan can zuhri can saciid musayib can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi qad maata kisra boqorkii reer faris dhibay weliba sixumu ku dhintay warqadii nabiga uu u diray dacwadaha ee diinta ugu yeeray markay gaadhay ayuu jeexjeexay nabigaa habaaroo yidhi ilaahu jeexjeex mulkigiisa uu yidhi dhalada caloosha ka soo ridooo diray qad maata gadaashii wax kisraa ah oo faris xukumi doona ma jirto sidaa nabigu markuu leeyahay dhulkaasi madaxda waxaa haysta kisra faris baa haysta oo wiilkiisii baa qabsaday laakiin wuxuu nabigu ishaaray dhulkaasagaa in gacanta muslimiinta soo geli doonto wahuwa aladii xashal ciraaq iyo iraan iyo dhulkaasoo dhan ay xukumi jireen gacanta muslimiinta soo galay waidaa halaka qaysaru qaysarka hadda noola hiriqlaha markuu dhintana falaa qaysara bacdahu qaysar ka dambeeya ma laha dhulkii o dhan waa kii la qabsaday qustantiniya iyo caasimadoodii gacanta lagu dhigay waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay latunfaqanna waxaa la bixin doonaa kunuusuhuma xoolahooda iyo dhaqaalahooda fii sabiili illahi waddada ilahay intii lasoo qarto lasoo aruursado yaa diinta lagu faafin doonaa oo qanaa'intaasi islaamka ayaa lagu horyeeli doonaa waxadaanii xaman bn yaxya aqbarana bn wahbin aqbarana yuusuf xadathani ibnu raafic cabd bn xumayd can cabdirazaq aqbarana macmalkinahum can husr biisnaadi sufyan can xadiidihi xadaana mxamed bn raafici qaal xadaana cabdurazaq qal xadaana macmar can amam bn munabi qaal hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli illah sala allah alay wasalam fadakara xadiida washay minha waxaa ka mida waqaala rasuululah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi halaka kisra kisra halaagsan uma laa yakunu kisra bacdahu kisra damba ma imaan doono kuwan ayagu waa la soo afjarayba meel kaloo imtidaad oy dabada la galay ma jirto dhulkoodao dhan waa la soo afjaray muslim bay wada noqdeen inkastoo markii dambe mujuustii muxuu ahaa shiicada wada qabtay wa qaysaru qaysarra la yahlikanahu halaagsami doonaa oo dhulkaas shaam ayay xukumi jireen uma laa yakuunu qaysaru bacduhu ma ahaan doono dhulkaas shaam iyo jasiiratu carab waa laga googuntinaya ayagu laakiin dib bay u gurteenoo gudahay galeen waa kuwa yarubka aaday walatuqsamanna waa la qaymin doonaa kunuusuhuma xoolahooda fii sabiilillahi waddada ilahi baa lagu bixin doonaa xaddaana qutayba bnu saciidin qaal xaddaana jariir bn cabdilxamiid cabdilmalik bn cumayr xajaar bnu samurata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ida halaka kisra falaa kisra bacda fadakara bimili xadiid abi hurayra sawaan oo la mid ah xadaana qutayba bnu saciid abu kaamil aljaxdari qaala xadaana abu cawaan awabax can simaak ibni xarbi can jaabir bnu samur qaala samictu rasuula allahi sala alla alay slam baa maqlo yaquulu leh lataftaxanna cisaabatun kooxbaa waxay furan doontaa min almuslimiina ka mida aw min almu'miniina ka mida waxay furan doonaan kanza aali kisra reer kisra xoolahoodii alladii fi labyad guriga cad ku yaalay guriga cad yaalay baytalabyad guriga cad marka boqor kastaba guriguu samaysan jiray baytlabyad buu ku magacaabi jiray sida kuwan hadda guriga cad ay ku magacaabaan oo kale waxaaso dhan waa la qaadan doonaa qaala qutayba man muslima walam yashur kuma shakin qala xadaana maxamed bn muana wbashaar qala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shub an simaaq bn xarb qala samictu jaabir bn samurata qala samictu rasuul allah sala allah alay wasalam bimacna xadiid abi acwaana qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana cabdilcaziz can ibn muxamed can thawr huwa bn zayd adayni can abi lkayfi saaliman can abi hurayrata ana nabiya sala allah alay wasalam qaal samictum bimadinati ma maqasheen bimadiinatin magaalo jaanibun minha dhinacna fi lbari bariga ka saara wajaanibu minha dhinaceeda kalena fi lbaxri badda saaran ma maqasheen qaalu waxay dheen nacamha yaa rasuula waan maqalay waa qustundiiriya qaal istanbuul baa hadda loo bixi qaala wuxuu laa taquumu saaca saacadda qaama dhici doonto xataa yaqsuuha sabcuuna alfan min bani isxaaq toddobaatan kun oo reer bani isxaaq ah ayaa yaa ku duuli doona banu isxaaqan qaar culimmada waxay leeyihiin sida imaam nawowi almaxfuudu banu ismaaciil in la dhaho in la dhahaa yaa maxfuuda maxaa yeelay dadkii eh, dagaalka hogaaminayay carabtay u badnaayeen saa darteed banuu isxaaqan waxaa maxfuuda oo xoog badan in banu israa'iil ay yihiin qaarba waxay leeyiin mayae eh, banu isxaaqa laftirkooda way jiraanoo nimanka kurdiyiinta la yidhaahdo waxay ku abtirsadaan banu isxaaq bay ku abtirsadaan nabiyullahi isxaaq ibnu yacquub bay ku abtirsadaan carabta kalea ismaaciil ku abtirsata faidaa jaa'uuha markay imaadaan magaaladii noocaaseed nazaluu way degayaan falam yuqaatiluu ma dagaalamayaan bisilaaxi wax hub ah walam yarmaw bisahmin wax leeba ma ganaayaan qaaluu keliya waxay dhahayaan oo keliya laa ilaaha ila allah wallahu akbar bay dhahayaan fayasqudu waxaa duni axadu jaanibayha labadii dhinac ee magaaladu derbigeedii dhinac baa dumaaya xagga badda kii xigay qaala hawr wuxuu yidhi laa yaclamu maogi ilaa qaala wuxuu yidhi alladii dhinaca fi lbaxri badda xaggeeda uma yaquuluuna waxay dhahayaan hadda ra'atani mar labaad laa ilaaha ila allah wallahu akbar maalmar ay dhahayaan ciidanku fayasqudu waxaa dhacaya jaanibuha dhinaceeda alaakhara kale alaakhar way kale uma yaquulu aaliuma saddexaad waxay leeyihin laa ilaha ila allah allahu akbar fayufaraj waxaa loo furi lahum ayaga magaaladii baa loo furaya fayadkhuluuha way gelayaan fayaqnamu way qaniimaysanayaan fabaynamaa hum ayagoo yaqtasimuuna almaqaanib qaybsanaya id ja'ahum waxaa imaanaya asariiqu mid qayli oo dhawaaqay oo faqaala yidhi ina dajaala dajaal baa qad kharaja soo baxay fayatrukuuna waxay ka soo tegayaan kulla shayin wax kasta oo qaniinaa wayarjicuuna dibbay usoo noqonayaan shaamna nimanka reer ruumna caasimadooda mar walbaba qustandiniya ku magacaabi jiray magacaas oo magaca ayaga ay leeyihiin buu ahaa tii hore ee la qabtay ee kadib deena istanbul ay magaalo muslimiinta ka mida ah, ay noqotay caasimadaha turkiya ka mida ah, ay noqotay midda ayada way horraysay way horraysay oo sanata iyo toddobadii hijrada ayaa istanbul gacanta muslimiinta ay soo gashay biyadii maxamed alfaatix alcuhmaani ninkii maxamed alfaatixa gacantiisana ilahay ku furay nabigana calayhi salaatu wasalaam dadkaasi waa u duceeyey waana bashaaraad buu bixiyey bishaarada ayada qustandiiniya in gacanta muslimiinta soo gashaa qaa'idka hogaaminaya iyo ducadii iyo bishaaradii loo sheegay muslimiinta in badan bay isku dayeen qarnigii koobaad kii labaad qolo walba isku dayday laakiin waxay xaqiiqowday gacanta muslimiinta soo gashay qarnigii sagaalaad ayay gacanta soo gashay maxamed alfaatix aturki ninkaasaa gacanta ku dhigay taas marka way horraysay middan kale marka waxaa dhici karta magac kale oo iyagoo qusuundiiniyo ahoo ruumku ay la baxeen ayib qaala xadaanii moxamed bnu marzuuq xadaana bishr bn cumar الزهrاني xadaana سlayman bn bilal xadaana thor bn zayd الdiili fi hada اlisnaad bimili ka wax lamida xadaana abubakr bn abi shaybata xadaana mxamed bn bishr qala xadaana cubaydاllahi can naafic can ibni cumar can الnabiy salى اllah alيh ali wasalam qaal latuqaatilunna alyahuuda yahuud ayaad la dagaalami doontaan falataqtulunnahum waad layn doontaan taqtulunnahum xataa yaquula alxajaru ilaa uu ka dhaho dhagaxu dhagaxii baa hadli iyo geedihii yaa muslim muslimow haadaa yahuudiyun yahuudi baa kanahe fatacaala kaalow faqtulu dil waa marka muslimnimo loo dagaalamaayo oo dhul iyo carabnimi iyo sheekadaa meesha ay ka baxdo muslimku uu isku gudo markaasuu dhagaxii dhahaya yaa muslim dhahaya yaa carab intay taagan tahayse baytulmaqdis la furi maayo gacanta yahuudana laga bixin maayo waxadaanah muxamed bn muhana wacubaydullah bnu saciid qaala xadaanaa yaxya can cubaydillah bihada isnaad waqaala fi xadiidi hada yahuudiyu waraayi ayuu leeyahay yuhuud baa igu gabanaya hal geed baa qarin doona qarqad la yidhaahdo xadaana abubakr bin abi shayba xadaana abu usama akhbarani cumar binu xamza qaala samictu saaliman yaquulu akhbarana cabdullaahi binu cumar baa noo warramay anna rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal taqtatiluuna waxaad la dagaalami doontaan antum idinkii waxaad dagaalami doona yahuwa yahuudu reer yahuud xataa yaquula alxajaru dhagxibaa wuxuu leeya muslim haadaa yahuudiyun baa kan owanaya gadaashaydee tacaala kaalow faqtulu dil xadaana xarmala binu yaxya akhbarana ibnu wahbin qaal akhbarana yuusuf bnu shihaabin qaal xadaani saalim binu cabdillahi an cabdallahi binu cumar akhbarah ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi tuqaatilukum alyahuudu yahuud baa inala dagaalami doonta ilaa maanta dagaalka way wadaan fatusmasjid laqsa iyo waxay ku hayaan iyo muslimiintu waa ogtahay fatusalladuuna calayhim idinkiibaa ayagii inugu sallidi gagabashada inaad ka baxdaan oo muslimiintu israacaan ayaa ilaahay inugu sallinaya ayagii baad weerar ku qaalisan xataa yaquula alxajaru dhagxiida wuxuu leeyahay markaad meel walba u gashaan yaa muslim haadaa yahuudiyun baa kana waraayi gadaasheeda ku gabanaya faktulu dil dhagax iyo geedii wada nacaya xadana qutayba bnu saciid xadana yacquub yani bn cabdiraxmaan can suhayl bin abi saalix can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam qaal laa taquumu saacatu ma dhici doonto xataa yuqaatila almuslimuuna alyahuuda muslimiinta ilaa yahuud kala dagaalamaan fayaqtuluhum almuslimuuna baa laylay xataa yaqtabiya alyahuudiyu wuxuu ku gabanaya min waraa'i alxajari washajari dhagax iyo geedaha gadaashooda fayaquulu alxajaru dhagaxii baa wuxuu leeyahay geedkii yaa muslim buu leeyahay ilaahay ka hadlisiiyey dadka ayaa ka hadlisiinaya yaa muslim muslimow yaa cabdallah addoonka ilaahay hada yahuudiyu maa kana khalfii gadaashayda fatacaala kaala faqtulu dil ila alqarqada geedka qarqadka la yihahdo mooyeene waa shajarat alyahuud fa inahu min shajari yahuud buu kamid yahay geedka qarqadka la yihahdo kaas keli ahaa aamusi oo qarin inta kale wada hadlayaan xadana yaxya bnu yaxya abubakr bin abi shayba qaala yaxya aqbarana qaala abu bakr xadana abu laxwas salaam bnu sulaym alxanafi xaw xadana abu kamil jaxdari xadana abu cawaanat alwadax kilaahuma can simaak ibni xarbin can jaabir bni samura qaal samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam baa noqlay yaquulu leh ina bayna yadayi saaca saacadda qiyaamo horteeda waxaa imaan doona kadaabiina beenbadanayaal been badanayaal kuwa beenta meesha u dambaysa gaadhay oo nabinimo iyo rasuulnimo sheegtay wazaada fii xadiidi abilaxwas qaal faqultu lahu waxaan ku yidhi a anta samicta hada min rasuulillah maadaa ka maqlay xadiidka nabiga calayhi salaam qaala nacam haa buu yidhi saxaabiguna anaa ka maqlay waa jaabir bnu samura وxadثnي بن المثنى بن بشhاaر qال xadثna محمد بن جعفر xadثna شعب عن سimaك بhada الإسناaد مثله qاala سimaaqu samictu أkhii walaalkii baa waxaan maqlay yaquul asagoo leh qaala jaabir faxduruun ka digtoonaada ka digtoonaada beenalayaashaas imaan doona ee nabinimo iyo waxaynan ahayn sheegan doona nabi ka dambeeya nabigeenna ma jirto khaatimunabiyiin wey nabigeenne kuwa beenta sheegan doona ka digtoona iska jira way soo baxeen siduu sheegay nabiga calayh salaam soddon bay kuwooda xooga leh muuqda ee dadka iyo atbaacda iyo xisbiga yeesh kuwaa soddon way gaarayaan laakiin inta magacaa ku hadaaqday ee nabi baan ahay yidhi waa badan yihin xadana suhayl bn xarbi isxaq bn mansuur qaala isxaaq barana waqala suhayl xadana cabdullah cabdiraxman wahuwa bn mahdiy can maalik bn anas can abi zina can abi hurayrata radi allahu canhu can anabiy sala allah alay wasalam qaal laa taquumu saacatu qiyaama ma dhici doono xataa yubcada dajaaluuna been badanayaal kadaabuuna beentooda ay xaddhaaf tahay dajalku waa been mumawah ah. been intay sheegaan iyo haddana wax asaatiir ah ayay dusha ka saarayaan oy leeyihin waxaana calaamo noo ah sidaana wadanaa qariibun min alaaiina soddon ku dhow kulluhum dhammaan yascumu sheeganaya annahu rasuulullahi inuu yahay ayaa imaan doona nabi calayh salaam ilaa soddoomeeyada waa kuwa caan baxay xadana maxamed bn raafi xadana cabdiraaq barana macmar can hamaam ibn mnab can abi hurayra can nabi sala la ala slam mikri hayr annahu qaal yanbacif waxaa soo bixi doona wey baabu dikri ibni sayaad wiil la yidhahdo ibnu sayaad saafina waa la yidhaahdaaye dhallinyaradii yahuud ee madiina deganeed ka mid ah khuraafi ahaa khuraafnimadiisana laga shakiyey inuu u dheertahay inuu yahay dijaalba arrinkiisana caddaan waayo wax waxyo nabiga ku soo degay oo caddeeyana jirin nabiguna shaki weyn uu ka qaadaya saxaabadu qaar ka mida ah saxaabadu ay u gacan qaadeen qaarkood ku dhaarteen inuu dijaal yahay ninkaas iyo khuraafaadkiisii iyo wixii saxaabada dhex maray ayaa laga sheekaynaya xaddaana cumaan bin abi shayba wa isxaaq bin ibraahim walafdi licumaan qaala isxaaq barana waqaala cumaan xaddaana jariir an acmash can abi waayil can cabdillahi bn mascuudin qaal kuna maca rasuulilah nabiga calayh salaam baa maciisa ahe famararna waxaan soo marray bisibyaana xaruur fiihim uu ku dhex jiro ibnu sayaad ciyaalkii wuxuu kamid aha reer madiina yahuuddaha fafara sibyaan carruurtii way carareen markayna arkeen wajalasa ibnu sayaad waa iska fadhiistay isaga ma dhaqaaqin faka'ana rasuul allah nabiga calayh salaam waa isagoo kariha nacay daalika fadhigiisaas gambaruursigiisa ee fadhigiisa nabigu waa nacay balaayaqadaha muxuu u fadhiistay muxuu rabaa faqaala lahu iqtaribad yadaan inkaar kugu dhacdaye gamahaada khasaaro oo heelaad kugu dhacye atashhadu maqiri annii rasuululah inaan ahay faqaala wuxuu lah maya ma bal tashhadu adigu maqiri annii rasuulula anna inaan rasuul ilahay ma qiraysaa nabigu muusaa ku leeyahay faqaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi darrii iga tag kanoo kale waa la xalaalaya yaa rasuul allah idaa xataa aqtulahu aadire dile faqaala rasuululah nabiga calayi salam baa wuxuu yidhi in yakun iladii tara rijaal buu u malaynayaa cumar kaad u malaynayso dijaala hadduu yahay falan tastadiica ma kartid qatlahu dilkiisa dijaal hal nin baa dili doona oo qoran amarki laa yubadal alqowlu laday ayuu ilahay leeyahay ilahay xukunkiisa iyo qadarkiisa lama bedelo waxaa dili doona waa nabi ciise calayhi salaam marka dijaal buu waan u malayna aan dilo hadduuba yahay ma dili kartid adiga laguma sallidin haddii kalese carruurta reer madiina hadda dagaal lagama dhexeeyo heshiis baa naga dhexeeye reer yahuud heshiis baa naga dhexeeye iska daaboyo nabigu alayh salaam khuraafadiisana hawata xadana mxamed bn cabdlah bn numer isxaaq bn ibrahim abu kurayb walafdi labu kurayb qala ibn numer xadana wqala aran ahbarana abu mucawiya xadana cumar can shaqiiq abu wa'il can cabdillahi bn mascuud alhudal qaala kuna waxaana namshi kuwa socda maca nabiy nabiga calayh salaam baan la soconay famara bi ibnu sayaad buu soo maray faqala lahu rasuululah nabiga calayh salaam baa ku yidhi qad khaba'tu laka khabi'an waxbaa sheegteegtaa waxaan ogahay baad tidhaahdaaye qad khaba'tu waxaan kuu qariye laka adiga khabi'an waxaan kuu qariyo qalbiga ku haysto bal sheeg faqaala wuxuu yidhi dukhul wey waxaad qalbiga ku haysto nabig wuxuu qalbiga ku qabtay fartaqib yowma taati samaau bidukhaanin mubiin aayaddaasuu qalbiga ku qabtay markaasu wuxuu yidhi duk waa dhansaarkii lagu yaqaanay kahanada dadka jinka ah ee kahanada ee mustaraqu samciga siduu ahaa shayga ooma keeni karaan in yaro dhansaar uula imaanaya oo been lagu buuxiyey faqaala rasuululah nabiga alai slam baa wuxuu yidhi ikhsa wid baan ku yidhi kelimatu sajrin lilkilaab baa la dhaha ikhsadu ey baa tahay wey falan tacduwa qadraka qadarkaadi ma gudbi kartid si walbaad wax u sheegato kaahin inaad tahay ma dhaafi karti wakaas duuq baa kaa soo hadhay lan tacdula ma gudbi karti qadarkaada kaahinnimadaaheed ma dhaafaysid faqaala cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah dacni iga tag faadrib cunuqa alquta aan gooyo waxan intuu nagu soo weynaanin faqaala rasuulula nabi cala salam baa wuxuu yidhi dacu iska daa fain yakun iladii takhaaf kaad ka baqayso dajaala hadduu yahay lan tastadiica qatlahu dilkiisa ma kartid oo adimatil qofka dili doona xaddaanaa maxamed bnu muhana xaddaanaa saalim bnu nuuxin cala jariiri can abi nadrat almundir bni maliki can abi saciidin اlqudriy qaal laqiyahu rasuululah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la kulmay hu ibnu sayaad buu la kulmay wa abubakarna waa la socday nabiga cumar fii bacdi duruqi lmadiina madiina wadooyinkeeda meel ka mid ay kula kulmeen faqaala lahu rasuululahi sala allah alay slam baa ku yidhi atashhadu anii rasuululah maqiraysa inaan rasuulka ilahay waryaa faqaala huwa asagidaaba wuxuu yidhi atashhadu anii rasuululah adiga maqin inaan rasuul ilaahay ahay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi aamantu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi ma tara anigu mumin baan ahay intii rumayn la yidhi waa rumaysnaaye maa tara adigu khulaafiga kaahinka maxaad aragtaa war maxaa lagu tusaa maxaad aragtaa qaala wuxuu araa carshan waxaan arkaa carshi calalmaayi biyo korkood saaran kursi iyo carshi biyo korkood yaalla ayaa lay tusaa buu yidhi faqaala rasuululah nabiga alai slam ma u fasira wuxuu yidhi taraa waxaad aragtaa carsha ibliis ibliis carshigiisa cala baxri badda saarraa baa lagu tusay wamaa tara maxaa kalood aragtaa qaala wuxuu yidhi araa waxaan kaloo arkaa saadiqayna laba run sheegi iyo wakaalina min beenii sheegi owlkaadi been sheegi iyo wasaadiq mid run ayaa imaada mararka qaar waxaa laii keenay faqaala rasuulu llahi sala allah wuxuu yidhi lubisa calayhi waxaa layskaga dardaray arrimii dardaray oo kaahinka lagu yaqaana jinnigu intuu wax yarkeeno waxa kalena been ku buuxiya marka arrimiba dardaray dacuuka taga iska daaya buu nabiga alai salaam kan waa mid oo shaydaan iyo jinni iyo kaahin lagu shaqaystee xadana yaxya bnu xabib mxamed bn cabdlah a qaal xadana muctamir qaal samictu abi qaal xadana abu nadrata can jaabir bn cabdilaahi qaal laqiya nabiy llahi sala allah alay wasalam wuxuu la kulmay ibna saaidin ibnu saaid ibnu sayaad waa isku asaga uu saafina waa la dhaha wa maca abubakr wa cumar waibnu saa'idna maca alqilmaan carruur buu la ciyaaraya fadakara naxwu xadiidi aljurayri qaala xadana cubaydullahi bn cumar alqawaariiri wmuxamed bn muana qaala xadana cabdullah cla xadana daawuud bin abi hindin can abi nadrat almundir can abi saciidin alkhudriyi radi allah canhu qaal saxibtu ibna saa'idin ibnu saa'id baa la saaxiibay buu leehay waa abi saciid alkhudri ninkan aan israacnoon safar isla aadnay maka baan isla aadnay ilaa makata maka xaj buubu ku darmado xajka baan aadi buu yidhi maanta faqaala lii markaa ibnu saa'idkii baa wuxuu yidhi inay fulay xantiis ma moogee wuxuu yidhi amaa qad laqiitu amaa tambiih waa xarfiska tambiih wey amaadan amaa qad laqiitu waxbaan kuu sheegi rabaadu ka wada amaa qad laqiitu waxaan la kulmay min annaasi dadka abi saciido waxaan kala kulmay wax aan la yaab laan kala kulmay dhib baan kala kulmay ama qad laqiitu waxaan kala kulmay min annaasi dadka fara badana dhib badan bay ii geysteen yascumuuna waxay sheegayaan annii dajaal inaan dajaal ahay bay igu sheegayaan dajaal baa tahay dhahayaan alasta samicta rasuula allah abi saciid muxadid xadiistaan rag u yaqaanaa tahaye miyaana nabiga maqal calayhi salaatu wasalaam oo yaquul leh innahu dajaal laa yuuladu lahu looma dhalo dajaal wax ilmaho loo dhalay ma jirto nabigoolama maqashay qaal qultu balaa haa qaala faqad wulida lihad carruur baanin lii dhalaye aw samicta miyaada maqal rasuulallah nabiga cala salam yaquulu laa yadkhulu lmadiina magaalada madiina ma gelaayo dajaal walaa makata makana ma gelaayo soomaan maqal qultu balaa haa qaala wuxuu yidhi faqad wulidtu bilmadiina horta madiina waa ugu dhao abnaa'u madiinaan ahay wa haada waa'ikan ana aniga uriidu aan dooni makata makan haddaan u socdaan wax iga hortaagan ma laha qaala uma qaala li wuxuu igu yidhi fii aakhiri qowlihi markaa ma yargagabay oo ninka maxaa laga rabaa ayuu aakhiru kalaami wuxuu yidhi ama wallaahi baan ku dhaartay innii la aclamu waan ogahay waan aqaanaa mawridahu meeshuu ku dhashay ninka la yidhahda dajaal wa makaanuu meesha hadda uu joogo makaankiisa iyo wa in hadda xalligan meeshuu ku sugan yahay intaba waan garanayaan qaala wuxuu yidhi abisaciid saciid ninka la yidhahdo abi saciid alkhudri fa labasanii waa ishakigeliyey labasanii marka hore warkii aan ka fahmay iyo warkii dambe gadaal ka sheegay yaaba iska kay darmaday ninka horna wuxuu sheegaya marka hore waxaan lahaa ninka waa kaa gar helaye dijaal waan garanayaan waana aqaanaa hadduu yidhi xaggee dijaal jooga un asaga ayaan haddana isxidhi xadaana yaxya bnu xabiib wmaxamed bn cabdilacla qaala xadaana muctamar qaal samictu abi yuxadid can abi nadrata can abi saciidin alkhudri qaal qaala lii ibnu saa'id wuxuu igu yidhi waaakhadatnii minhu wuu ila socdaayo oo makaan u soconnaayo anigu igu soo dardarado oo garab socdaa oo isoo raacay waakhadatnii waxaa i qabatay minhu la socodkiisa uu socdo damaama yaxyax iyo cabsi iyo dadka amay kugu arkaan waxaan ayaa i qabatay buu yidhi akhadatnii minhu xaggiisa waxaa iga qabtay damaamatun ee xayaayun waishfaaq washafaq cabsi iyo muxuu ahaa yaxyax baa i qabtay oo in lagu arkaa diidanahay ama markaa diidanoo jirka isgelinaayo yuu hada igu bilaabay wuxuu yidhi haada cadartu nnaasa haada waa kelima eh, muxuu ahaa eh, iqtibaad iyo takhallus iyo waxlaydhah haada eh, warkuu bal xaggaasa u dhigo haada warkan ku soo dhowow cadartu naasa dadka aman u cudurdaaro dadka aman u cudurdaaro oo caamada iyo diinta iyo xadiista aan aqooni aman u cudurdaare ee maalii aniga iyo maxaa ku kaana haysta walakum idinka yaa asxaaba muxamed moxamed asxaabtiisii weliba ansaar raggiina xadiista yaqaane bal dadka kale aan u cudurdaare waxay kastaa ay dhahaanee idinka xaggee maxaad ku keen haysta alam yaqul nabiyullah bal xadiistaan iskugu imaanno alam yaqul nabiyullahi sala ly slam soo nabiga ma dhihin innahu yahuudiyun waa yahuudi gaalah ninkan masiixudajaala imaan doona yahuudi gaala wey waqad aslamtusoo kale islaama mooye maaha qofka hadduu islaamo yahuud la dhihi maayo qaala wuxuu yidhi walaa yuuladu lahu nabiga soomuunayn loo qali maayo ilma waqad wulida lii waa laii dha waa ku carruurtay wa wuxuu yidhi in allaha qad xarama calayhi maka makuu ilaahay ka xarimay buu yidhi dajaal ma soo geli doono maka iyo madiina wadda kastaba malaa'ig baa taawada ka reebaysa waqad xajajtu waa kan xajinaya maka u socda madiinana waan ku dhashay qaal abu saciid wuxuu yidhi famaa zaala kama zuulin inuu adillo iyo xujooyin isku beriyeelaayo ugu dul akhrin xataa kaada ilaahu ku dhowaado an yauda inuu qabto fiya aniga igu qabto an yaahuda inuu qabto fiya aniga qowluhu hadalkiisa hadalkiisa inuu qabto oo iga garhelo helo yuu ku sigtay xataa kaada wuxuu sigay an yaahuda fiya aniga dhaxdayda inuu qabto qowluhu hadalkiisii ayaa ku sigtay oo aan gacmaha taagto mawlaya ninkan waase waa masaxe qaala faqaala lahu markaasuu deena qaala wuxuu yidhi abi saciid faqaala lahu wuxuu ku yidhi saa'ib baa wuxuu ku yidhi ama wallahi inii la aclamu waan ogah al'aana haddadan xayu meesha huwa dajaal uu joogo waan garan waacrifu abaahu aabbihi iyo wa hooyadeen waan aqaanaa qaala wa qiila lahu waxaa lagu yidhi ayasuraka annaka daaka rajul intaa horta waa inta lagaga shekeeye laga carray mid kalena waa tanoo qiila lahu ibnu saa'idkii waxaa lagu yidhi ayasuruka maku farax gelin annaka daaka rajul ninkan dajaal la yidhaahday adduunka akhir zaman imaanaya dhibka badane gaalka inaad noqoto ma jeclaan lahayd oo lagu rashaxaba qaala faqaala wuxuu yidhi low curida calaya haddii laii rashax oo laii bandhigo maa karihtu ma naceen buu yidhi haddiiba dajaal lagu magacaao laysiiyo oo laii bandhigo ma diideen buu yidhi taas maxay keentay wixii o dhan bay dekeb ka dhigtay wuxuu sheegaya oo dhanba gaal isqarinaaya ayuu noqday xaddaana maxamed bnmuhanna xaddaana saalim bnu nuuxin akhbarani juraydi saciid can abi nadrata mudr bni malikin can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaal kharajnaa waan baxnay buu leeyahay xujaajan xaalaan ahay kuwa xajinaayo ow cumaaran nagoo cumraysanayno labadaa midu mashaacirtii maka makaan aadnay wa macana waxaan ugu daray oo nala socday ibnu saayid saahidiisa wadana dhex boodaaya qaala wuxuui fanazalnaa waxaan degnay manzilan meel meel baan degnay waa la socda waa in la yar harsado waan degnay fatafaraqa annaas dadka waxay ku kala tageen geedihii midooba meel ka raarsaday oo midoo meel buu waa la kala fogaaday wa baqiitu waxaa soo haray ana aniga iyo wa huwa ibnu saa'id yaa isku soo harnay fastawxashtu minhu markaasaan ka cabsaday waxshatan cabsi shadiidatan daran waxshe iyo cidlo iyo argagax baan dareemay mimaa yuqaalu bisababi maa yuqaalu waxa laga sheego calayhi idinka dartiis ayaan waxsho dareemay meesha aan weheshan lahaa ee aan maaragtay garab ka dhigan lahaa isla harsan lahayn waxsho iyo cidladnimo iyo cabsi baan dareemay buui warkan maxaa kuu keenay keligii kugu soo haray qaala wuxuu yidhi wajaa waa yimid asaguna adeegiisa bimataacihi alaabtiisi intuu soo qaatay yuufa wadacahu wuxuu dejiyey maca mataaci alaabtaydii alaabtaydii ku dhex darayba wuxuu yidhi saaxiibbaanan ahay adiga faqultu waxaani ina alxara shadiid niyow qoraxdu way daran tahay falow wadactahu alaabtaada maadigati taxta tilka shajara geedaas maarata hoosteeda alkaadadhibataad fiiclana qoraxda waa kuu shaanan yar kala laybqaadanay yar kala dabayshanay tanuu yidhi wuu iska dhaafin rabaa qaala fafacala sidii buu yeelo geedan gobsii dheereen ayuu alaabta dhigtay qaala fa ruficat lanaa waxaanu noo soo koryeelay qanamun ari ari baa haddana nagu soo baxay oo geedihii raba inuu haarsado xilli haramaa fandalaqa dhiil caana ayuu ka soo lisay oo keenay faqaala wuxuu yidhi ishrib cab abaa saciidu ya abaa saciid abaa saciidu caanaan cab firishka faqultu waxaan idhi ina alxarra kuleelku shadiidun waa daranya xilli kulbaad ku jiraa wallabanu caanahun xaarun waa kulal yihiin maa marka iga daaniyo maa irib yihin waxaasoo dhan kama aha maa bii iguma sugna wax kale ilaa annii akrahu waxaan nacayaa an ashraba inaan cabo caanahan can yaddii gacantiisaan ka qaata oo qaala aakuda can yadihi gacantiis inaan ka qaato oo ninkanoo dajaal ugu marana inaan ka qaato ayaan diidanahay buu yidhi asagii fahan faqaala wuxuu yidhi saahibkii intuu aad iyo aad isku xumeeyey abaa saciid yaa abaa saciid abaa saciidow laqad hamamtu waxaan hamiyey waxaanan doonayba oo qalbigay ku soo dhacday an aakuda inaan qaato xablan xarig oo fa ucalliquhu aan suuro bishajaratin geed uma akhtaniqa aan isku marjiyo mima yaquulu lii naas dadka waxay igu leeyihin daraaddeed waxa dadka igu leeyihin daraaddeed inaan ismarjiyaan baan ku sigtay oon damcayo xarig inaan qaado iska laalaadiyo kow inaan yaa abaa saciid abaa saciidow man khafiya calayhi qofku ka qarsoomaba qof allaala qofku ka qarsoomaan u cudurdaaro xadiidu rasuulillahi rasuulka ilah xadiikiisa qofku ka qarsoomaba sal ly slam maa khafiya calaykum idinka idinagama qarsoonayo xadiidka nabiga macsharal ansaar baan u jeedaaye nin kaleo xadiiska nabiga garan waayaba idinku xadiidka nabiga ma garan waayaysaan ansaar baa tihiin ee alasta miyaadan ahayn min aclam innaas dadka midka ugu yaqaana bixadiidi rasuulilah nabiga alay sl xadiis dadka ugu yaqaanaysa kuma jirto alaysa miyuusan ahayn xadiiskaanaskugu imaano qad qaala rasuululah nabiga kii yidhi calayh salam huwa kaafirun dajaal waa gaal sooma dhihin wa ana muslimun muslimka muwaxidkay tawxiidsan baan ahay awalaysa miyuunahan qad qaala rasuululahi kuu nabigu yidhi calayh salaam huwa dajaal caqiilun waa madhale laa yuuladu low loo dhali maayo waqad taraktu waladii carruurtayda bilmadiina soo kuma soo tegin awalaysa miyuunahan qad qaala rasuululahi kuu nabigu yidhi calayh salaam laa yadkhulu lmadiina madiina ma gelaayo walaa makata makana geli maayo dajaal waqad aqbaltu min almadiina madiina hadda ka imaaday wa ana uriidu maka makana waan u socdaa qaala abu saciid alkhudri wuxuu yidhi xataa kidtu waxaan ku sigtay ninkiisuu inaan u cudur daaron dhowreen ninkan bilaash baa lagu haystaa ayaan ku dhowaada haddaan gagabay uma qaala wuxuu yidhi zay isduqeeyey ama wallahi baan ku dhaartay inii lacrifu waan garanaya dajaal wa acrifu mawlidahu meeshuu ku dhashana waan garanaya wa huwa alaan hadda meeshuu joogana waan garanaya waxaanu daldalay haddii laga dhigana waa diyaar baanu ahay <clears throat> markaasuu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi saciid qultu lahu waxaan ku yidhi tabban laka khasaara kugu dhacday iyo hoog saa'ira alyowm maanta inta ka soo hadhay inta aad joogtay hore mooyaan inta maanta ka soo hadhay laga bilaabo khasaaro iyo halaag kugu dhac inkaar kugu dhacday indhaaf daahiri buu yidhi qaala xaddaana nas bn cali aljahdami qaala xaddaana bishr can mufadal can abi maslamata magarinka asaga ah dhallinyaro wahaa kadib waa ka weynaaday kadib waa ka reer ka yeeshay wixii xadiistaa uu daldalaye saxdaha ee uu ku xujiyey saxaabadu iyo isbaraambarkiisii waxaanoo dhan u shafeeci mahayaan markuu nabigu calayh salaam ka hadlaayo dajaal saas wey saas wey saas wey uu leeyahay waa markuu dajalkiisa iyo beenkiisa iyo magaca waxa uu sheegan doono marka hore weli baan ahay nabi baan ahay ilaah baan ahay waa dar ku dhammaan intuun waxa untuuna sheegin ka hor waa nin reer binu israa'iil oo yahuudi ah waa dhali karaa waa dhaqan karaa waa iska tawxiidsan karaa laakiinse marka uu dajaalnimada iyo sharta bilaabo oo ummadda ilahay uu fasaadinayo markaa way marka makana loo ogoleen madiinana loo ogoleen <clears throat> dharma dambana ay isdaayeen ninkaan ku dhacay markaa wey <clears throat> ninkan markaa ibnu saa'idka ah yaa muxara maalintii maalinta muxare la magacbaxday ee yaziid bnu mucaawiya iyo kusoo duuleen magaalada madiina dagaal weyn u dhacay yaa meel uu gale la waayey meel allaal meel uu gale waa la waayey marka sagii de inuu tegey oo dajaal meesha hadduu ku xihan yahay waxaa saga uu yahay iyo in kale wallahu aclam laakiin waxaa diidi karaa inuuna dajaal ahayn dajaalkii dajaal waaba yahay laakiin midka weynaa ee nabiga calai salaam uu ka sheekeeyey uu ka digey xadiidkii nabiga calayh salaam uu tamimudaari qisatu tamimudaari waa imaan doontaa u maraynaya tamimudaari qisadiisii iyo jaasaasada xadiidkaas dheere soo socda kaasuu sheegay xilligii madiinaba la joogo ibnusaa'idkii joogo xaraba la gaarin ayuu ninkaa tamimudaana soo arkay meeshuu ku xidhan yahay dajaal ayuu soo arkay qisada imaan doonta taasna way diidaysaa marka masaladiisa laakiin shaki kuma jiro inuu yahay mushkil oo xaalkiisa aad iyo aad waxyaalo badan oo lala yaabo uu la yimid saxaabaduna aad oolay xataa nabiga sala allah alay slam oola xadana nas bn cali aljahdami qal xadana bishr bn fawal can abi maslamata can abi nadra can abi saciid alkhudri qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam lilmasaajid wuxuu ku yidhi maa turbatu ljanna ah, jannada turaabteeda maxay tahay maa turbatu ljanna jannada caradeeda ka warran maxay tahay qaala wuxuu yidhi darmakatun baydaau miskun darmakatun waa budo baydaa cad budada cad ee jariirtae cad ee aad u acad ee wax o dhan laga bixiyey qashinkaa ayaa darma kala yidhaahdaa udugeeduna misku miski weeye abalqaasim abalqaasilow qaala ibnu ciise daktar runbaad ku sheegtay ahlukitaabkii bulah waxbuu mana ka so ahristay waxadana abubakr bin abi shayb xadana abu usama can jurayri saciid can abi nadr can abi saciid ana min asaa'il baa sa'ala nabiya tanaa maxfuud bay leeyihiin oo xoog badan taa hore maxaa weye tanaa ka xoog badan saa'ilku waa asaga jawaabta waxaa bixina waa nabiga ibnu saa'id baa sa'ala nabiya nabiga can turbati ljannati jannada carradeeda faqaala nabigaa yidhi darmakatun bayda waa dhul waxw muxuu ahaa waa budo cad oo aad iyo aad nadiif u ah waa ka soo marray in khubsi laga dhigi doono udugeedana miskun khaarisun <clears throat> midda laga dhigi karo khubsiga waa midii qiyaamaha wey midda qiyaamaha wey jannadii maa jannadu marka waxaa weeyaan waa mid cad oo budo cad oo kalea oo bacaad aad u cad oo kalea weeyaan jilicsan oo nadiifa ah. udugeedana miskun khaalis miska ka udugoon wey adyab diib xadana cubaydlah bn mcad alcambari xadana abi xadana shucba an saacat bn ibrahim can muxamed bn munkadir qaala ra'ytu jaabir bn cabdilahi baan arko yaxlifu bilah ilahay buu ku dhaartay jaabir ana bna sa'id ninka ibnu saa'ida addajaalu dajaalkii inuu yahay naftarkiisii faqultu waxaan igu yidhaha taxlifu bilah ilahay maad ku dhaaranaysaa daliil mahaysa qaala inii samictu cumar baan arkay cumar bn khadaab baan maqlay oo yaxlifu ku dhaaranaya calaa dalika dhaartaa ku dhaartay cinda nabiyi nabiga agtiisa calayh salaam falam yunkirhu nabiyu nabiguna ma inkirin sala allah aleh ali wasalam marka dajaal min adajaajira waabayahaaye booyano dajaalka akhrisamaan miya xadaana xamar bn yaxya bn cabdilah bn xamar bn cimraan atujiibi abarana ibn wahbin qaal abarana yunus can ibn shihab zuhri can salim bn cabdilah abara ana cabdallah bn cumar ahbarah ana cumar bn khadaab indalaqa waa tagay maca rasuulilah cumar baa nabiga raacay sala la alay slam fii ra'din koox uu ku jiro qibala ibni sayaad baa la aaday xataa wajadahu nabigu wuxuu arkay ibnu sayaadka oo yalcabu ciyaari maca sibyaani carruurtii madiina la ciyaaraya cinda udumi bani maqaala meelkaa reer bani maqaalo la yihahdo deerbigoodii iyo dayrkoodii iyo xayirkoodii halkaasay ku ciyaarayeen waqad qaaraba wuxuu ku dhawaaday markaas ibnu sayaad yowmaydin maalinta alxuluma qaangaar buu ku dhawaaday dhallinyaro kuusa weeyaan falam yashcurmuuna waxba garanin waxbaan aqaanaa waxa soo socdaan si ogahay buu dhihi jiray falan maalinta waxba ma daraynin xataa daraba rasuulullah nabiga alay slam ilaa uu ku dhuftay nahrow dhabarkiisa iyuu biyadii gacanta kaga dhuftay uma qaala rasuulula nabiga alay salam baa ibnu sayaad wuxuu ku yidhi atashhadu ani rasuulula maqiili fanadara ilayhi ibnu sayaad baa fiiriyo faqaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirsanaya annaka rasuulu ummiyiin nimankaa carabta ee ummiyiintaa umad rasuul u tahay saasay yuhuudda ku doodaan waa diidaan faqaala ibnu sayaad baa wuxuu yidhi rasuulilahi ku yidhi alay salam isaguna atashhadu anii rasuulullah aniguna rasuul ilahi ilahay ma qirsan tahay farafadahu rasuulullah nabig alai slam baa diida oo rafdiyey wa qaala yidhi aamantu billahi wa birasuulihi ba rumeeyey adiguse lasta birasuuli ma tiid uma qaala lahu rasuulullah nabiga alai slam baa ku yidhi maada tara maxaad aragtaa qaala ibnu sayaad wuxuu yidhi yaatiinii saadiqu mid run iyo wakaalihii mid been sheegi intaba waa ii imaadaan faqaala lahu rasuululahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi khulida waxaa laiskaga daray calayka korkaada alamru amrulkahana amarkii kaahinnimada iyo falfallow iyo khuraafinimadii kaasaakaa darmatay wax kuma cadda waxa igu yaqaaneen weeye kaahin uma qaala lahu rasuulula nabiga alay slam baa ku yidhi innii qad khaba'tu laka khabiiran waxbaan kuu qariyay qalbige balshaad faqaala ibnu siyaad wuxuu yidhi huwa duq waaye faqaala lahu rasuulula nabiga alay slam baa ku yidhi ikhsawid baa luu yidhi falam tacduwa ma gudbaysa qadwaka qadarkaada kaahin lagu yaqaanay ma gudbaysid intaa ka badan ma yeelanaysid faqala cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi darni idaa yaa rasuul allah adrib cunuqow luqunta aan jaray faqaala lahu rasuululahi baa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in yakunhu hadduu yahay dajaal ninkan falan tusallad calayhi laguguma sallidin adiga adiga ma dili doontid wain lam yakun hadduusan ahayna falaa khayra laka khayr kuguma jiro fii qatlihi dilkiisii oo yuhuudda xilliga dagaal lagama dhexeeyo wey wa qaala saalim bin cabdillahi wuxuu yidhi samictu cabdallah bin cumar baa maqlay yaquulu la indalaqa bacda dalika rasuulullah kadib nabiga haddana waa tegey inuu ballinkan inuu kuraabiya u arkaay meeshu ka jiro ogaaduu rabaa min balaqa bacda dalika rasuula waa tegay oo ubay ibnu kacab alansaari yaa israacay ila nakli latii beertii fiiha ibnu sayaad uu ku dhex jiri jiray beertoodii u aaday xata ida dakhala rasuululah markuu nabiga calayh salaam uu galay annakla beertii dafiqa wuxuu guda galay nabigu yattaqii inuu gagabanayo bijuduuci nakli geedaha timirta ah salkoodii jiridooda ayuu ku gagabanaya wahuwa yakhtillu asagoo rabo inuu nabiga calayh salaam yakhtillu u gabanaya an yasmaca bian yasmaca ogaado min ibnu sayaad ka maqlo an yasmaca inuu maqluu rabaa nabigu min ibna shayaan shayan wax afla ixtilaalku waxaa weeye waa qadaaca alqadaa'u waalghafla si qarsoon oo una waxba ka ogeen inuu u dhagaystuu rabaa nabiga calayhi salaam yakhtilu waa u gagabanaya yakhtilu an yasmaca inuu maqlo min ibna shayaan shayan wax qabla an yaraahu intuuna arkay ibna shayaan ayuu rabaa nabigu inuu wax ka maqlo isagoo hadlaaya fara'aahu rasuulu ullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa arkay wa huwa ibnu sayaadki oo mudajicun jiifa calaa firaashin gogol fii qadiifatin sijaayad korkeed lahu fiiha sijaayada ayadoo ku jiifada zamzama ayaa u sugnaatay faqadiifatun qadiifad lahu asaguu lahaa fiiha waxaa ka dhex yeelaya zamzama sawt zamzamadu waa sawtu khafi ah oon la fahmi karin yuununuumadu ku hayaa waxbuu akhrinaya faraad ibnu sayaad ibnu sayaadka hooyadiis oo beerta ku dhex jirtay waxay aragtay rasuulallah nabiga calayhi salaam wahuwa yataqii bijuduuci nakhli geedaha timirta salkooda nabiga ku gabanaya ayay aragtay habartii dhashay faqaalat waxay ku tiri liibnu sayaad yaa saafi war saafiyow wahuwa ismu ibnu sayaad weeyaan haadaa muxamadu war muxamed baa kale ka kac fahaara ibnu sayaad baa cararay booday markaasuu haw yidhi faqaala rasuulullah nabiga calayi salam wuxuu yidhi low tarakadu hadday dayn laheed bayana waa caddaan laha warkiisa khuraafadiisa iyo kahanadiisa meesha ay jirta waan ogaan lahin qaala saalim wuxuu yidhi qaala cabdullahi bn cumar faqaama rasuulu llahi nabiga calayh salaam baa dhex istaagay fi naasi dadkii faana cala allahi ilahay buu ammaanay bima huwa ahla ilahay ammaantuun mudnaabu ku ammaanay uma dakara dajaal masiix dajaal buu nabigu ka sheekeeyey calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi innii anigu low undirukumuu waa iiga digayaa maa min nabiyin nabi ma jiro ilaa waqad andarahu qowma qoomkiisii baa oga digay andarahu wuxuu oga digay qowmu qoomkiisa oga digay laqad andarahu waxaaba oga digay nuuxu nuux qowmu qoomkiisa oga digay nabi nuux rususha ugu horreeyey yaa yidhi war dajaal yuu yidhaha soo socda aqonisaba imaan doona sharta walaakiin hase yeeshee aquulu lakum waxaan inugu leeyahay fiihi ninkaa dajaala xaggiisa waxaan idiin sheegi maanta qowlan hadal iyo tilmaan una lam yaqulhu dhihin nabiyu nebi liqowmi qowmkiisa uu sheegin tilmaan gaaraan sheegayaa kolley maxaa yeele xatman ummaddiisa nabiga calayi salaam ayuu imaan doonaa taclamuuna waxaad ogaataan annahu acwar waa nin in illa isha bidixdaa bannaanka taagan oo masax lagu sameeyo nuurkeeda laga qaaday iska wareegaysa bannaanka taagan innahu acwar wa allaha tabaaraka wa tacala ilaahayna laysa biacwar ilaahayna ma ilaa sifaatka ilahay oo dhanba waa kamaal nusqaano iyo dhaliiloo dhidheer ka nasahan yahay ninkan ilahanimada sheeganaayo waa in leeyahay kaafirka oo ku qoran tahay qaal ibnu shaab wuxuu yidhi waahbarana cumar binu haabit alansari annahu ahbarahu bacdu asxaabi rasuulilah bacdu asxaabi rasuulillah baa u warramay sala allah alay wasalam ana rasuula allah nabiga alay slam qaala inuu yidhi yowma xadara annaasa maalin uu dadka oga digay nabigu addajaala dajaal wuxuu nabigu yidhi innahu dajaal maktuubun waxaa lagu qoray bayna caynayhi labadiisa indhoo dhexdooda kaafirun baa ku qoran oo xuruuf hijaaya oo kala boogaana saddex xaraf yaqra'u waxaa akhrinaya man kariha camala qof kasta oo camalkiisa naca oo ka shakayoo naca oo dhanba ilaahay u muujinayaa ama farha yaqaana ama yuunan aqaanin kaafiroo ku qoran buu akhrisani aw yaqra'u kullu muumin muumin kasta akhrinaya kaatiban kaana aw hayra kaatibin wa qaala taclamuuna waxaad ogaataan taclamuu ogaada annahu shaaniya lan yara axadun qofna ma arki doono minkum idinka idinka mida rabbahu rabbiga caza wajal xataa yamuuta ilaa u ka dhinto wixii shubahaad iyo shukuuq iyo shaydaanka madaakhishuu kaa soo geli lahaa yuu nabiga naga oodaya calayh salaam ninkan ilaahynimuu sheeganaya ilaahayna dhimashada kadib umbaa la arkaa aakhara lagu arkaa adduun laguma arko lantaraani baa lagu yidhi muusa calayhi salaam xadaana xasan bn cali alxulwaani wacabdu bni xumaydin qaala xadaana yacquub ibnu ibraahim bnu sacd xadaana abi can salix bnu kaysaan can ibni shihaab azuhri ahbaranii salim bn cabdillaahi ana cabdallahi bni cumar qaal indalaqa rasuulullah nabiga calayh salaam baa tegey wa macahu raxdun wixii koox min asxaabi la socdaan fiihim cumar bnu khadaab baa ka mida xataa wajada ibnu sayaada wuxuu helay qulaaman nin dhalinyaro qad nahazal xuluma qaangaar ku dhowaaray yalcabu soo ciyaari maca alqilmaani caruurtii la ciyaaray cinda udmi bani mucaawiya maqaalan soo maray wasaaqa alxadiia bimili xadiii yunas ilaa muntaha xadiia cumar laga aqriy ibnu haabit laga dhammeeyo wa filxadiii can yacquuba ayaa ku sugan wa filxadiii xadiidka waxaa ku sugan can yacquub qaala inuu yidhi qaala ubayi wuxuu yidhi yacni fii qowlihi low tarakathu hadday hooyadii ka aamusi laheed bayana wuu caddaan lahaa riwaaya hadalkaasi qaala low tarakathu ummuhu buu ku daray riwaayada yacquub low talakad ummuhu hooyadii hadday dayn laheed ay ka aamus laheed bayana amrahu amarkiisa cadaan lahaa qala wxadana cabd bn xumayd wsalaama bn shabiib jamica cabdrazaq barana macma can zuhri can salim can ibni cumar ana rasuula lahi sala allah alay waslam mara bibni sayaad sayiaad buu soo maray fii nafari min asxaabi ku dhex jira fiihim cumar bnu khadaab baa fii nafari min asxaabihi saxaabadiisa qaar kamidoo nabiga la socday fiihim cumar bnu khadaab baa kamida wahuwa yalcabu maca alqilmaan asagoo ciyaaraya cinda udumi bani magaala nimanka reer bani magaala dayrkoodii xayirkoodii wahuwa gulaamun nin yar buu aan dhalinyaraa bimacnaa xadiidi yuunus wasaalix hayr ana cabdilxamid bnu xumaydin lam xadiida ibni cumar fii indilaaqi nabiy tegitaanka nabiga maca ubay ibnu kacbuu tagay la nahri sheegin keliya wuxuu sheegay saxaabada kooxa oo cumar uu kamid yahay markuu la socday labada qisaba way jirtaa xadaana cabdu bnu xumayd qaal xadana ruux bnu cubaada xadana hishaam can ayuuba can naafic qaal laqiya ibnu cumar cabdulahi bn cumar baa wuxuu la kulmay ibnu saa'id buu la kulmay ibnu sayaadna waa saga fii bacdi duruqi lmadiina magaalada madiina waddooyinkeeda mid ka mid ayuu kula kulmay isagoo weynaaday faqaala lahu wuxuu ku yidhi qowlan hadal aqladu uu ka cadhaysiiyey hadal uu ka cadhaysiiyey ayuu ku hadlay cabdullahi bin cumar baa hadal ku yidhi ibnu saa'id markaasuu beenay intuu cadhooday fantafaha wuu afuufmay xataa mala'a waddadao dhan buu buuxiyey ama faqaala lahu qawlan buu yidhi aqlaboo cabdullahi bin cumar ka cadhaysiiyey markaasuu garaacay ayib laba awoor soo soco faintafaka waa bararay intifaaq xataa mala'a sika ninkii ahaa masaajidka iska caaliga ahaa hal mar buu gig intuu yidhi iyo waddadao dhan baxidhayba waa afuufmay fadakhala ibnu cumar wuxuu u galay calaa xabsa cabdullahi bin cumar markuu u garaacay soo socotahay fadakhala ibnu cumar baa wuxuu u galay calaa xabsa walaashii xabsa ayuu u galay umulmuminiin waqad balaqahaa warkeedii balaqahaa waxaana gaadhay xabsa ibnu cumar iyo ibnu saa'id inay isku dhaceen oo maanta uu garaacay ka cadhaysiiyey faqaala lahu waxay ku tiri walaalkeed bay la hadlaysaa ibnu cumar raximakallah allah kuu naxariiste maa aradta maxaad olaje maxaad ka rabtaa min ibni saa'id maxaad ka rabtaa maxaad noogu tataaban ama carabta miyaada ogeenoo maqal ana allah nabiga calai slam qaala inuu yidhi inamaa yakhruju dajaal wuu soo bixi doonaa min qalbatin bisababi qalbatin caro sababteed yaqlabu waa cadhoodo ama uu carooday yuu arkaa usoo goosan doonaa oo balaayadiisan uu bilaabi doonaa ba nabigu yidhi ninkan hadduu asaga yahay intaad ka amuu dajaal ugu noqdaa maa naga daysin xadana maxamed bn muana xadana xuseyn cali bn xasan ibn yasaar xadana ibn coon can naafic qaala kaana naafic wuxuua yaquulu kii yidhahda ibnu sayaad ninkii la yidhaahdo qaala kaana naafic wuxua yaquulu kii yidhaahda ibnu sayaad ninka ibnu sayaad la yidhahdo ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi naaficii qaala bnu cumar baa wuxuu yidhi laqiituhu waan la kulmay marateen ah, laba jeer laba jeer baan la kulmay ibnu sayaadka mara isagoo koox la socda ayuu la kulmay marra isaga keligii bay isheleen qaala wuxuui fa laqiituhu waan la kulmay marka koobaad marateynka marka koobaad fa qultu waxaan ku idhi libacdihim kuwa asaga la socday qaar ka mida wuxuu ku yidhi hal taxadauuna ma ku sheekaysataan annahu huwa inuu asaga yahay annahu asagan ibnu saayidka huwa inuu yahay yani huwadaasi waa wax la qariyey rasuul baa qaarkood ku tilmaameen inuu rasuul yahay dadkiinna la socdow rasuulnimina loola socotaan hal taxadauun ma ku sheekaysataan annahu ibnu saa'id huwa rasuul inuu yahay qaala bacdigii baa wuxuu yidhi waqultu libacdin buu leetahay bacdigii la socda waxay dhaheen oo hal laga soo qaadaya bacdigaas markii la yidhaahdo midda laga soo qaad lakiin jamacay ahayn qaala bacdigii wuxuu yidhi laa maya ooma aragna annaga waa rasuul ma dhahno wallahi ma ku dhaarannaye waaba dhaarteen qaala wuxuu yidhi ibnu cumar qultu waxaan ku idhi kadabtanii bacdiyahu been baad ii sheegtay wallahi baan ku dhaartay laqad akhbaranii bacdukum qaarkiin baa wuxuu ii warramay annahu ninkan asagae ah dajaala lan yamuutaama ninkan ibnu saayida lan yamuuta inuu dhimanaynin xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo akarakum maalan wa walada ka inugu fara badan xagga xoolaha iyo carruurta ilaa uu noqdo inuuna dhimanaynin warkaasay qaarkiin ii sheegeen asagaadna ka soo wariseen waa mid marka sheeganaya waxaa imaan doona rasuulnimo qirsanoo rasuulnimo isku qiraya weyoo sheegan doona nabiga hortiisuuna ka yidhi atashhadu anta anii rasuulal marka been baad ii sheegaysaan qaarkiin baa hadalka ii yidhi oo war ka warinaya sida xadiidkii oga soo warinaya isagana rasuulnimo inuu sheeganayo ii caddeeyey hadda waxaad leedihiin ooma aragno madeed leedii waa dhaaranaysaan fakadalika huwa zacmu lyoom maantana sidaasay sheegeenoo inuu xoolo iyo maalba ugu badan yahay ayay maantana sheegayaan marka been baad ii sheegteen buu ka wada hadalka sidaas tawjiiha hadda aan sheegnay uun iskaga fasiro inkastoo uu ku jiro xogow noocu maa humuud uu hadalku ku jiro laakiin markii la reerrogay intaasaa marka khulaasada la soo baxday ay noqotay haddaan ku celinna waa idinka intaa ma fahamta mise waan igu celiya ama caadadayda khilaafsan kaana naaficun can naaficin qaal kaana naaficun naafic wuxuu ahaa mawla bna cumar wey naafic waa taqaanaa yaquulu kii yidhaahda ibnu sayaad buu ka hadli jiro ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi naaficii qaala bnu cumar baa wuxuu yidhi laqiituhu waan la kulmay ibnu saa'id marrateen laba jeer labadaa jeer mar waa lala socdaa oo dad buu waraysanaya asagana ibnu saa'idka mada hadlin iyo ibnu cumar ma wada hadlin mara toos ibnu cumar waxaa wada hadlaaya ibnu saa'idkii yaa wada hadlaaya laqiituhu marratayn qaala wuxuu yidhi ibnu cumar falaqiituhu labadii mar mid ka mida waan la kulmayoo faqultu waxaan ku idhi libacdihim qaarkood kuwii ibnu saa'idka la socday qaarkood hal taxadauuna ma ku sheekaysataan fataxadauun annahu hu inuu yahay ibnu saa'idkan huwa rasuul siduu sheegtay qaala laa may annagu arrintaasi kuma sheekaysano wallaahi qaala ibnu cumar wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi bacdigii kadabtanii been baad ii sheegtay wallaahi laqad akhbaranii bacdukum maxaa yeele qaarkii baa igu sheegay annahu lan yamuuta inuu dhimanaynin xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo akarakum ka idigu badan maalan xoolo wa waladan carruur bacdigiin warkaa ka soo wariyey ninkaas marka sheeganaya inuu caruur iyo maal ilaa uu ka yeesha dhimanaynin rasuulnimo iyo waxyi inuu kusoo dega sheeganaya qaarkiinna warkaa uu ii sheegay waad mayay leedihiin fakadalika huwa zacamu sidaasayna sheegeen hadda inuu yahay alyowma maanta oo akarukum maalan walada inuu yahay ayaa maanta yay sheegeen qaala maradii koobaad tagtay intaas ku dhammaatay qaala ibnu cumar wuxuu yidhi fataxadaanaa waan sheekaysannay bacdigii uma faaragtu kooxdii la socotay waan sheekaysannay kadib ka tegey qaala wuxuu yidhi ibnu cumar falaqiituhu waxaan la kulmay hu ibnu saa'idkii laqyatan ukhraa kulan labaad walxaal baan la kulmay markan labaad ay qad nafarat bannaanka timidoo soo baxday cayru ishiisii nafarat ishii baa bannaanka iduu soo baxday ayay maaragtay barar iyo tadaqum iyo warab way barartay markaasi bannaanka u soo baxday ishiisii waa calaamooyinkii dajaal baa soo socda markuu isleeyahay dajaal ille waa in la yaalayidhi ishana wanurka waa ka tegi doonaa ninkii wuxuu socdaba ishii waata waqad nafarat caynuhu qaala wuxuu yidhi faqultu waxaani mataa goorma yay facalad samaysay caynuka ishaada maana waxaan arko shankii bay qabaan saxaaradu waxaan aan ishaada goorma sidaa noqotay kuguma ogeene qaala wuxuu yidhi asagiina laa adri ma ogi goor waxaan sidaan ay noqotay ma ogi qaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi laa tadri ma ogid wahiya fii ra'sik isha oo madaxaada ku taalla miyaadan ogeen goorta wax sidaan ay noqotay qaala wuxuu yidhi ibnu saa'ib quraafadiisii buu galay insha allahu hadduu ilaahay doono khalaqahaa waa abuurayaa ishan iyo ceebtan iyo dhibkan ka muuqda fii casaaka ushaadan haadihatana yuu ilahay ku abuuri karaa ijanoo sidan iyo qaabkan ushaadanuu ilahay ku abuuri karaa qaala wuxuu yidhi fanahara markaasuu quruf yidhi bururuf buu yidhi nakhir nakhrigu waxaa weeyaan waa maddu nafasi ila alkhayshuub maddu nafasi ila alkhayshuub neefta oo xagga khayshuubka loo celiyo weliba dameeraha ayaa loo isticmaalaa fa markaasuu bururuf yidhi ka ashaddi nakhiiri ximaar dameer bururuugtii midka ugu daran samictu maqlo ayuu hal mar bururuug igu yidhi hadduu yidhiba qaala wuxuu yidhi faacamaurshib ku bilaabay qaala fazacama bacdu asxaabi asxaabta igala socotay qaarkood waxay dhaheen annii inaan darabtuu garaacay bay ii sheegeen bacasan ul kaanad macii aan watay xataa takasara usha ilaa jajabta inaan garaacay bay ii sheegeen ani inaan garaacay yay ii sheegeen wa ana aniguse fa wallaahi maa shacartu ma ogi caraduu caraday ibnu cumar maskaxdii imaankiibuu ka tegey ulbuu soo ugu wada ku jajabiyey hadhowba waa ninkasaad u garaacaysa ushaad ku jajabtay war maba ogeyn baan isba magaraninba buruufti uu yidhiba malabay ka tiri qaala wajaa xata wajaa'a waa yimid jaada faa'ilkeeda ibnu saa'ibka waa noqon kartaa ibnu cumarna waa noqon kartaa wajaa'a ibnu saa'ibku waa soo orday xabso oo cabdullahi bin cumar ku dacwooday xataa dakhala calaa umilmuuminiin buu u galay faxadaaha wuxuu cabdullahi bin cumar ku sameeyey garaaci buu u sheegtay faqaalat waxay tidhi xabsa ibnu cumar bay ku tidhi maa turiidu ilayhi maxaad ka rabtaa ninka la yidhaahdo ibnu saayib macnahaas waa mid ka labaadna waxaa weye wajaa waa yimid ibnu cumar oo ninkii dee soo garaacay warkiina way maqashay xabsa xataa dakala calaa umimim u galay faxadaaha waa u warramay waxay dhacay faqaalad waxay ku tiri maa turiidu ilay maxaad ka rabtaa alam taclam miyaadan ogeyn annahu qad qaala inuu yidhi nabiga calayhi salaam ina awala maa yabcauhu waxa u horreeya soo saari doona dajaal cala dadka ku soo saari doona qadabun waa cadho yaqdabu cadhoon doona hal mar unbuutu cadhoo silsilaha soo goosan doonaa soo kii nabigu yidhi calayh salaam maha maxaad oga cadhaynaysaa baabu dikri dajaal wa sifatii waman macah wuxuu ku saabsan yahay dajaalka sheekayntiisii sifaadkii iyo tilmaamaha dajaal waxa uu wata ee naar iyo dab iyo janno uu ku tilmaamay xadaana abubakr bn abi shayb xadaana abu usama muxamed bn mubashir qaala xadaana cubaydullah can naafic can ibni cumar xaw xadaana ibnu numayr walafdu leh xadaana muxamed bn mubashir xadaana cubaydullah can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam dakara dajaal musuq dajaal buu nabigu sheegay bayna dahraani naas dadka dhexdoodu ka sheegay dajaal iyo qisadii iyo tilmaamihiisa faqaala nabiga hadalladiisa waa kan wuxuu yidhi nabigu ina allaha tacaala ilaahi laysa biacwar ilahay mid ilaa maaha alaa wa ina almasiixa dajaal acwaru lcayni yumna isha midigtaa uu laayah tabiicdana waybaad masaxan tahay ta midigtaana waa laaya labada indhoodba ceeb buu ku leeyahay walidaalika riwaayadka arkaysa an tuna lilaahi alyumna mid waxbuu ka arkaa wayse ceebaysan tahay midna waxbaba kama arko kaana caynahu ishiisa waxaad moogtaa cinabatun xabad cinabahoo dhaafiah iyo daafiya labadaba waa la xarakeeya daafiatan bakhtiday xabad cinaba intii fuurtay bakhtidayoo meesheediina ku jirta qubkeedii timirta inteeda kale cinabka intiisa kale ka soo baxday ka weyn ayay u eg tahay ama daafiyatun daafiyatun bannaanka u soo baxday daafiya haddii la yidhaahdo yacni bannaanka warwareegaysa nacam daafia bakhtiday oon iftiinkii iyo nuurkii ka tegay ishiisa marka intay bannaan ku soo baxday bay haddana nuur iyo iftiin ayna lahayn xadaana abu rabiic wa abu kamil qaala xadaana xamaad huwa bni zayd can ayuuba xaw xadaana maxamed bn cabaad xadaana xaatij can ibni ismaaciil can muusa bn cuqba kilaahuma can naafic can ibni cumar can nabi sal slam bimili xadaana maxamed bn muhana wa maxamed bn bashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba can qataada qaala samictu anas bn malikin qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi maa min nabiyin nebi ma jiro ilaa waqad andara ummata waa oga digay alacwar alkadaab indhoo ishbidka isharaa beenaanaha ala inahu acwar waa in laayahay waina rabbakum rabbigiin laysa biacwarma ilaa ilaahna wuuna sheeganayo bal isku keen isma keeni karto maktuubun waxaa lagu qoran bayna caynayhi labadiisa indhood dhaxdooda kaaf fa ra baa ku qoran oo kala googo'an isku dar kafara gaal waayo wey waa gaaloobay xadaana ibnu muana wibnu bashaar walafdu lmuana qaala waxay dhen xadaana mucaad bn hishaam xadaana abi can qataada xadaana anas bni malikin ana nabiy allahi sala allah alay wasalam qaal addajaalu masix dajaal maktuubun bayna caynayhi waxaa lagu qoray kaaf ra baa lagu qoray ey macnuhu wuxuu yahay kaafirun gaal markaa nin kasta oo inkira akrinaya xataa qofkan far aqooni waa akrinaya kaafir xadaanii zuhayr bn xamd xadaana cafaan bin muslim safaa xadaana cabdulwaarid can shucayb bn xabxaab can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi addajaalu dajaal mabsuuxulcayni ishiisa waa masaxan tahay iftiinkiiyo nuurka laba masaxay maktuum bayna caynay waxa ku kaafir uma tahaja'aha markaasuu nabigu xuruuf rijaal ayuu akhriyey sidii xuruuftii ayuu akhriyey kabu akhriyey yaqra'u waxaa akhrin kullu muslim muslim kasta xadaana moxamed bn cabdilah bn numayr maxmed bn lcala waisxaaq bn qaala isxaaq barna waqaala akhrana xadaana abu mucaawiya can axmash shaqiiq can xudayfata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alayh ali wasalam adajaalu dajaal caynlyusra watatii bidexdeedna midig baa soo martay labada warkoo cewasan yihiin jufaalu shacri maxtibo dhaadheero tiro badan weeyaan macahu jannatun wa naar janno iyo naar buu wataa muuqaalka iyo aragga cagsi bayna isku yihiin waa ka nabigeena wuxuu yidhi alaysa fa naaruhu janna waxa naar ay dadku moodayaan janno wey qofkii lagu tuuro jannabu hore kasii geli wa jannatuhu jannadiisu naaru naar wey marka waa imtixaan iyo wax lagu wax buu fashilaya asaga wuxuu dab iyo jann iyo waxbuu wataa wuxuu naar u arkana waa janno wuxuu jannadu u arkana naar weeyaan marka jannada meesha aan u dhowaanine waxa naar ahaan iyo dab ahaan u wata isku tuura wey xadana abubakr bin abi shayb xadana yaziid bin haaruun can abi maalik alashjaci can rabci bni xiraash can xudayfata bn yamaan qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi la aclamu anaa ugu aqaana bima maca dajaal dajaal wuxuu wata anaa ka aqaana minhu asaga asagan wataa anaaba ka garanaya macahu nahraan laba wadin wataa iyo qulquli axaduhumaa nahru lcayn waa axaduma midkood raayalcayni xagga aragtida markaasaa u fiiriso maaun biyo wey abyadu cad waluqraa midda kalena raayalcayn xagga aragga markaasaa u fiiriso naarun dab weye ta'ajaju ololaysa faima adrakanna ima adrakanna hadduu haleelo axadukum axadkiin ima ee idaa bay ka dhigan tahay idaa adrakanna axadun axad hadduu haleelo oo mid idinka uu soo gaaro falyati nahr aladii webigii ha galo yaraahu naaran dab uu arko walyuqamid indhahaas ku qabsado uma liyudaadi ha foorsado sayna ololka iyo bidhaantii iyo ayna umaarata oga cabsanin indhaha duu isku qabto liyudaadi ra'sa madax ha foorariyooo fayashrib minhu ha cabo meesha naarta hasku tuuro fainahu inahu maaun biyuu arki doonaa baaridun qabowe markuu intuu isku qabto uu isku tuuro biyay noqonaysaa qabow waina dajaala dajaal mamsuuxuulcayn ishuu baleeyahay calayhaa waxaa isha korkeeda dafratan ay jaldatan haliida calayhaa ishiisa korkeeda waxaa ahaaday rafaratun maqaar iyo harag haliida adag ayaa isha korkeeda ka saaran maktuubun waxaa ku qoran bayna caynayhi kaafirun yaqra'u waxaa akhrimi kullu muumin muumin kasta kaatibin wax qora iyo waqayri kaatibin aan waxba qorin intaba way arinayaan ilah baa u furaya subxaana wa tacala xaalada qiyaamii baa soo dhowaad marka waqtiga xilligaas oo kalena arrimuhu isbedel badan baa imaanaya isbedel badan baa dhacaaya kii aan farta aqoonin baa farta aqrin iimaankii baa markaasi hadli xadana cubaydulah bn mucaad xadana abi xadana shubaxa waxadana maxamed bn muana walafdulah xadana maxamed bn jacfar xadana shucba can cabdilmalik bn cumayr can ribciy bn xiraash can xudayfa bn yamaan can nabiyi sal اllah alيh wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi fi dajaal markuu sheekeynaya shaanigiisa in ina macahu maan biyo wata wanaaran iyo dab naara fa naaru naartiisu maaun biyo wey baaridun qabadis ku tuura wamaahu biyiisu naaru way iska jira falaa tahliku wala halaagsamina ha halaagsamina ninkaa wuxuu wata imtixaan weeyaan ha u malayna sida uu wata run inay tahay qaala ibnu mascuud waana samictu min rasuulilah tasdiiqa lixudayfa run weeyaan ma nabiga sal sl ka maqlay buu yidhi xadana cali bn xujr xadana shucayb bn safwaan can cabdimalik bn cumayr can riciib bn xiraash can cuqbata bn camr can abi mascuud alansari qaala indalaqtu waan tagay macahu ila xudayfa xudayfa bin yamaan baan u raacayoo faqaala lahu cub baa ku yidhi xudayfa xadidnii iga warran xudayfow maa samicta min rasuulillah waxaad nabiga ka maqashay fi dajaalla ku sardara qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam ina dajaala dajaal yakhruju waa soo bixi doona waina macahu maaan wa naaran iyo dab uu wataa faama aladii yaraahu naasu maaan waxay dadka biyo u arkaan fa waa dab taxriqu dadka gubays waama aladii waxa yaraahu naas dadka u arkaan naaran dabna fa biyo way baaridun qaba wa cabun macaan faman adraka qofkii soo gaara dalika arrinka minkum idinka mida falyaqaca ku dhaco ha galo fi aladii waxa yaraahu u arkaan naaran dab fa inahu maahun biyo weeyaan cabun macaanoo dayibun macaanoo wanaagsanin faqaala cumar wuxuu yidhi wa ana qad samictu tasdiiqa lixudayfa run baa sheegtay buu yidhi xadaana cali ibnu xujrin sacdi wa isxaaq bn ibraahim walafdi ibnu xujrin qaala isxaaq barana waqaala ibnu xujrin xadaana jaric can muqiira can nucaym nucaym bin abi hinda can ribciy bn xiraash qaal ijtamaca xudayfatu wa abu mascuud baa kulmay faqaala xudayfa wuxuu yidhi la ana aniga mima maca dajaal dajaal waxaa maciisa aclamu minhu ka aqaana xudayfa marka nabigu ka warramaya ina macahu nahran webi buu wataa min maain biya wa nahran min naari daba faama aladii taroona waxaad u aragta anahu naarun maahum biyi waama aladii taroonahu anahu maau naaru weye faman adraka dalika minkum qofkii soo gaara fa araada almaa biyo doona falaysa ma kacabo min aladii webiga yaraahu u arkaa inuu naaru inuu yahay kacabo fainahu sayajidu wuxuu heli doonaa maan biyo xaaluu yahay qaala abu mascuudin kana samictu nabiya sala allah alay slam yaquul anasaasaa maqlay xadaani mxamed bn raafic xadaana xusein bn mxamed xadana shaymaan can yaxya can abi salama qaala samictu aba hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yii alaa ukhbirukum ma inay sheegaa miyaan inii sheegay inoo sheeg wey rasuul allah cani dajaali dajaal ma inaga sheekeeya xadiidan war maa xadaahu nabiyun inuu u sheegin qowmuhu qowmkiisa qowmahu maa xadahu nabiyun qowmahu inuu sheegin ina wacwa wax nabi sheegay intaa ma jirto waa ilaa yahay wa inahu yajiiu macahu wuxuu la imaan doonaa milu ljannati wanaar waxaa moodo naar iyo janna falatii yaquulu uu leeyahay inaha aljanna wahiya naaru wainii andartukum waa inaga digaaya bihasa kamaa andarahu bihi nuuxun qawma nabi nuux rususha ugu horreeyey yaaba qowmkiisa uga digaana waa inaga digayaa xadana abu khayamata zuhayr bn xarb xadana alwaliid bn muslim xadana cabdiraxman bn wasiid bn jaabir xadana yaxya bn jaabir daa'i qaadi ximsi aha xadana cabdiraxmaan bn jubayr can abihi jubayr bn nufayr alxadrami anhu samicana waasl samcan ilkilaali xaw xadaani maxamed bn mahraan iraazi walafdalu xadaana waliid bn muslim alqurashi xadaana cabdiraxmaan bn yaziid bn jaabir an yaxya bn jaabir aayi can cabdiraxmaan bn jubayr bn nufayr can abi jubayr bn nufayr can nawaas bn samcaan radi allahu canhu qaal dakara rasuulu llahi sala allah alay wasalam dajaara buu sheegay ka sheekeeyey daata qadaatin subax subax ayaa ka mida uu saxaabada oga digay fakhafada fiihi warafac marka dajaal in muxaadara laga dhigo oo laga sheekeeyo oo mar walba dadka looga digo way fiican tahay nabigeenni nabi nuux nabiyaasho dhan bay ka sheekeeyeen waxaana eh, soo aroortay inuu soo bixi doono xilli la iloobayba oo ka sheekayntiisiba ay yaraatay ayuu soo boori doonaa in mar walba laga sheekeeyo maxaa xirsi xidha oo laga badbaadi karaa intaasoo dhan fakhafada fiihi warafac hadduu ka sheekeeyo nabigu calayhi salaam khafada fiihi ee fii sha'nihi sha'nigiisa hoos buu u dhigay wax xaqiira qiimo aan lahayn qadar iyo waxba aan lahayn wanaag aan lahayn wa rafaca korna buu u qaaday laakiin shariira shar badan dhibaato badan kor buu u qaaday haddana fakhafada sawtahu fiihi wa rafaca kor buu u qaaday ayada labada waa tafsiirka waa leedahay hoos buu u hadlay kor buu u labadaba waa la sheegay xataa danannaah ilaa u malaynay dajaalkan fii daa'ifati nahli geedahan timirta iyo beertan timirtaha dhinaceedan inuu ku jiraba qayb beerta ka mida ah inuu beerta ku jiraan u malayna suu nabiga calayhi salaam u dhoweeyey falammaa ruxna markaan kacnay ilayhi xaggiisa beerihii carafa daalika arrinkii uu gartay fiinaa dhexdaamada nabigu wuxuu gartay inaan arrintii u qaadannay inuu meeshanba ku jiro faqaala wuxuu yidhi maashaanug maxaa u dideen waa dideene qulnaa waxaan yaa rasuul allah dakarta dajaal baa ka sheekaysa khadaata saaka fakhafaltu fiihi hoos baa u dhigtay warafactu korbaad u qaaday xataa darabnaa waxaan u malaynay fii daa'ifati naqli beeraha timirta inuu ku jiro faqaala nabigu wuxuu yidhi hayru dajaal dajaal waxaan ahayn oo balaayada kale iyo madaakiisha shaydaanka ee faraha badan xarkaha shaydaanka waa fara badan yahay ducaatun cala abwaabi jahannam oo fara badan baa jirtee hayru dajaal dajaal waxaan ahaynba akhwafuunii aan iniga baqaayaa calaykum korkiinna in yakhruj hadduu soo baxo dajaal wa ana fiikum adoo inuu dhex jiro anoo nool hadduu soo baxo fa ana xajiijuhu anaa la doodaya duunakum idinka sokadiin idinka hadliimaysaan anaa wixiisoo dhan bannaanka soo dhigay shubahaadkiisa fadooxeenaya wain yakhruj hadduu soo baxase walastu fiikum anaa igu dhex jirin famruun ku qof walba xajiiju nafsihi naftiisa asagaa ka doodaya qof walba naftiisa asagaa difaaci wallahu ilaahay baana khaliifatii ilaahay baa khaliif iiga ah oo badr iiga ah. calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima inahu dajaal shaabun waa dhallinyaro xagga jildiga iyo jirka sidii dhallinyaro hawe qadidun timihiisana waa adag yihiin caynuhu ishiisuna ama qadidun waa jir eh, eh, adag yahay waa soo marray markay ambiyada la sheekeen qadidun caynuhu ishiisuna daafiyatun iyo daafiyatun labadaba daafiyatun waa baktidayo nuur male iyo iftiin daafiyatun bannaankaasay warwareegaysaa kaanii ashbahu waxaad ushabihu waxaan ku shabahayaa bicabdilcuza bnu qadar reer qusaacuu ahaa halaka filjaahiliya ninkaasuu u egyahay faman adrakahu qofkii soo gaara oo minkum idinka nagamida falyaqra calayha ku ahriyo fawaatiixa suurati lkaaf cirsicirki wey wuxuu ku asmaynaya o iskaga ahrinaya suuratulkaafi tobanka aayadoo u horraysa ha ahriyo qof walba waa inuu xifdiyaa suuratulkaafi tobanka aayadoo ugu horraysa riwaayooyinka taasi u badan yihiin bacdi riwaayaatna tobanka u dambaysa suuradda kaafi aad loo ogaado innahu khaarijun waa soo bixi doonaa dajaal khallatan wadduu ka soo bixi doonaa waddadaasoo bayna shaamin shaam iyo walciraaq u dhaxaysa halkaas ku soo bixi doonaa facaata wuxuu fasahaadiri yamiina xaggaa midig wixii jiray wacaasa wuxuu fasahaadiri shimaala wixii bidixi jiray yaa cibaadallah nabigu wuxuu yidhi addoommaha ilaahayow fahbutuu sugnaada war xaqa ku sugnaada tawxiidka iyo iimaanka ku sugnaada waxa socdee dabeelaha iyo shayaadiinta socota arrimahaas nasaraxaadka iska ilaaliya qulnaa waxaana yaa rasuul allah rasuul alla wamaa lubduhu inta uu ku nagaan fi lardi dhulka ee uu joogay fasaadka wada waa intuu fasaadka wada laga hadlayaaye hadduuba joogaaye wamaa lubduhu fi lardi inta uu fasaadka wadee balaayadan balaayada una imaan doono inteebu ardayga ku joogi oo arrintan uu wadaya qaala arbacuuna yowma afartan maalmood weeyaan yowma maalinta u horraysa ka sana sida sanad oo kale wey waa maalin dheer qoraxdu dhacayninba wa yowma maalinna ka shahrin bil oo kale wey wayowman maalina ka jumcati toddobaad wey ka jumca ka jumca wasaa'iru ayaamihi maalmihiisa kale soo hadhayna ka ayaamikum maalmihiinoo kale kusoo fadhiisanaya qulnaa masala fikiya ka soo baxday meesha oo u baahan in laiska ogaado salaadihii baa arrimahan soo galeen ninkii haddii la yidhi maalin buaba sanad u dhiganta siday salaadaha la yeeli qulnaa yaa rasuula rasuul allow fadalika alyowmu ladii maalinta ka sanatin sanadka oo kalea atakfiir ama waxaa nugu filan fiihi maalintaasi salaatu yowmi uqdiruu lahu qadarah u qadara qadarkiisa qoraxda diba dhici weydo la teegnaan maayo hal maalin laga dhigi mahaye intii duhurka wakhtigiisa la gaari jiray tukada xilliga casarka xilligiisa qiyaasa uqduru qiyaasta oo gamida oo qadara lahu maalintaasi qadrahu qadarkiisa u kala googooya sanadkaasi sanad salaadihii baad tukanaysaa qulnaa waxaanu maalintaas kasara ah qulnaa yaa rasuul allah wamaa israacun fi lardi ninkan carradoo dhan jooga ku maraaya maa israacu degdegiisa muxuu yaha filardi dhulka uuna ila makida madiina mooyaane dadku wada maraya maalbaladi ilaa sayadahu dajaal dhan walbuu geli degdegiisa waase qaala wuxuu yidhi kalqayidi roob oo kale wey istadbaratu riixu dabeelay gadaal ka marta roob da'aya hadday dabaal ku kacdo roobkii wuxuu markaaba ka boodaya meelaan dhoweyn wakaas haddana ka horaya meesha dhan waa la weynaya dabeel roob dabeel ay gashay oo kale saasoo kale weeya orodkiisa fayatii cala alqowm dad buu u imaanayaa fayadcuuhum waa u yeedhi irumeeya ilaahay baana iraaca buu dhihi fayuminuuna bi waa raacayaan wayustajiibuuna la waajibayaan fayamuru samaa cirkibu wuxuu amri inay roobayso fatumdiru way roobaynaysaa walarda dhulkiibuu amrayaa fatumbitu alla wixii khayraa way soo saaraysaa fiiri imtixaanka ninkaas imtixaankiisa fiiri dadkan adduunya jaceelka iyo balaayada u imtixaana ka waran cirkii iyo dhulkiiba intaba anaa ku haya ninkii la yidhaahdo hortiisana la tuso beertii iyo barwaaqadoo socota iyo roobka fataruuxu calayhim waxaa u soo taruuxu waxaa usoo caraabi u xaroori saarixatum xoolahoodii irmaanka ahaa foofay xoolihii goobaa soo xadoonaya oo iyagoo welioo sakarada looga adwala maa kaana markay ahayd markay ugu dheereen duunan xagga cannada waasbaqow markay ugu ballaacafwan adwala maa kaana markay ugu dheereen duunan kuruska waasbaqow ay ugu ballaadeen duruucan cannada xoolihii kuruskuna intaad leegay geeli cannaduna intaad leegtahay waa amadow markay ugu taagneed khawaasira keliyaha xoolihii intay dargeen kelihiisa u taagmeen fideen aad moodeen baqaqayaan caanuhu ay daadanayaan kurusku taagan yahay yaa soo xaroomaysa barwaaqo un baa lafushuuq baa la gelaya ninkaasaa marka wuxuu iska waxaan imtixaan ilahay ku imtixaan cidka ilahay baa iskale dhulkana saa iskale laakiin ninkanaa lagu imtixaamayaa dadkana iimaankoodaa la imtixaamaya adduunye raafidii noqon doonaan oo ku dhiman doonaan iyo in kaloo dhacayaan oo baa naqaanaa nafta waa naga baxdee tanaa la fiirinaya liyamiiz allahu khabiida min adayb wey uma yaati alqowm qolo kale uu imaanaya fayadcuum way u yeedhi wuxuu leey raaca fayaruduuna caleyh waa radinayaan qowla warkiisa gaal baa tahay kuma yeelayna dhahayaan ilahay waa naqaana fayansarifu canhu waa ka gadoomaya fayusbixuuna waxay ahaanayaan mumxiriina kuwa abaaraysan ayagoo abaaraysan dekan dekan dhulkii qiiq iyo siiba ka kaci laysa biaydiihim gacmahooda shayan waxba ma hayaan min amwaali xoolihii ka dhammaade wayamuru bilkhariba meel kharrawo hoska cidlo oo wax degan oo camalo jirin yuu soo mari fayaquulu laha dhulkii wuxuu la hadlay wuxuu ku leeyahay akhrijii kuruusaki wixii kugu jira oo khayraada soo bixi fatatbachu kuruusni waxaa dahaba maxaa fillaha maxaa batroola yaa daba socon kuruusuhaa daba socon oo raaci kayacaasiibi naxli shinnida boqorkeedoo kale shinnida boqor bay leedahay markuu baxana way raaci markuu dalgana way socon ka weynoo la socda sidaasoo kale u daba socon wixii maalkiibaa taa u dabaququlaya uma yadcuu rajulan nin buu u yeeri mumtalian mumtalian buuxa shaaban dhallinyara xoog leh oo dhallinyara mumtalian buuxa oo dhallinyaro shaaban eh, mumtalian waa buuxaa shabaaban dhallinyaronimo ayuu la buuxaa ayuu u yeelayaa markaasu wuxu kan haddaan intaan dilo kala gooyo soo nooleeya ma shaki inaga galayn ma ka shakinaysaan ilaahnimadeeda fayadribuhu waxuu ku dhufanaya bisayfi fayaqdacu waa kala goolaya jizlatayna laba qidca ramyat alqardi meel la toogtay oo kabdhooda lagu kabdhooday markii la toogto sida loo kala gooyoo kale u kala goyni uma yadcuuhu markaasuu haddana u yeedha isagoo la kala gooyo qaarka horan agga yaala qaarka daban agga yaala dugoo maro yuu leeyahay haddana soo gacwriya ah. fa waa soo qaabilaya wayatahallal isagoo markaasi yatahallal Ah, wajhu yadxak yatahallal nin mumina wey ninkan waa nin muslima oo inkiray oo diiday waa tawxiidsanaya yatahallal wajhu wajigiisa yadxak ah, wejigiisana waa iftiimaya yadxaku waana qoslaya tahallulkaasi manaa iftiinkii lamacaami wejhina waa lagu fasiray yadxaku waana qoslayaa isagoo wejigiisa nuuraayo o iftiimaayo qosli ayuu soo kacayaa markaasuu wuxuu leeyahay wardadow ninkaas keliya ah ha lagu salliday halkaan ninbuu intuu dilo yuu soo nolo intuu dhow soo noolaan ilaahay baa amarka dambeeya imtixaan weeye qof kale se awodooma leh ninka mu'minka wuxuu leeyahay war aniga keliya oonbaa lagu imtixaamay mar dambe waxba ma samayn karee war ninkan waxba ma samayn karee ogaada markaasuu intuu qabto wuxuu leeyahay naarti baan ku tuuri jannaybay u noqonaysaa xadiidka intaa ku daray saxiixaha fayubilu waa soo qaabila wayatahallalu wajhu wejigiisaa ifaayo yadxaku asagoo qosli fa baynama huwa kadalika asagoo sidaa ah id bacaa allahu lmasiixa bna maryam asagoo adduunka fasahaadiyey nabi ciisaa soo baxaya calayhi salaam fayazilu waa soo dega ciisa cinda almanaarati albaydaa manaaradii caddeed minaaradii caddeed sharqiyii dimishqi ku taallay aminka minaarada way taallaa baa layidhi waa calaamo muxuu kusoo degaya bayna asagoo laabisan xidhan bayna mahruudatayni ee bayna thawbayni laba maro oo masbuuqayni bilwarasi wazacfaraan laba maro oo waras iyo huruud iyo lagu maarata rinjiyeeyey waxaad moodo asagoo qaba bayna mahruudatayni laba mara oo la muxuu ahaa sibqiyey oo la rinjiyey asagoo qaba yuu nabaciisa soo degaya waadican xaalu dajiya kafayhi labadiisa sacab calaa ajnixati malakayn laba malag garbihiisa saa u saaraya idaa daada ara'sahu qatar markuu uu saa madaxa u foorariyo qadara biyaa kasoo tifqi nadaafada iyo waidaa rafacahu marku kor u qaadana taxadara minhu waxaa ka soo daadanaya jumaarun xabado waxaa mooda midho ah ka luluhu jawharoo kaleah wax jawhar oo kale ah oo xabada oo dhidid ah oo waaweyn ayaa ka soo baxay markuu waxa kor u qaadana udgoon falaa yaxilu likaafirin gaal laa yumkinu walaa yanbagii bay ka dhigan tahay laa yaxilu likaafir gaal xalaaloo maaha mana suuragalla maaha inuu yajidu helo riixa nafasihi neefta ciisa calayhi salaam unugeeda inuu helo ilaa hadduu helo gaal uu udgo maanta waa dhimanaya gaalkaas udugii ciise calayhi salaam gaalkii uriyaan udguyaba waa kow waa baktinaya falaa yaxilu likaafirin ooma bannaan mana dhici karto yajidu intuu helo riixa nafasihi ilaa hadday dhacdo maanta waa dhimanaya wa nafasuhu nabi ciise calayhi salaam neeftiisa iyo udgoonkiisana yantahii wuxuu ku dhammaanoo gaari xayu meesha yantahi darfuhu araggiisa meesha uu ku dhammaado meel wax ka arko halkaasa udugiisana uu gaari intaasay gaalo marka kasii cararayaan fayadlubuhu wuxuu raadinayaa dajaal xataa yudrikahu waxuu ku gaarayaa bibaabuliddin meesha baabuliddin la yidhaahdo oo baytulmaqdis u dhow halkaas asagoo sii cararaya dajaal oo nafaskii ciise iyuu ku dhaalina leh ayuu ku gaarayaa fayaktulu waa soo dilayaa uma yaati ciisa bna maryam wuxuu u imaanaya qowmun dad qad casamahum ullahu minhu dad ilaahay ka badbaadiyey tawxiidkooda ku dheggan ayuu u imaanayaa rafaadayse fayamsaxu can wujuuhihim wejiguu u masaxaya u taabanaya wayuxadiuhum waxooga sheekeen bidarajaatihim darajaad ay ku leeyihiin fi ljannati janno fabaynamaa huwa kadalika nabi ciise oo intii mu'miniinta ku dhex jira id wxa allahu ilaa ciisa wuxuu u waxyoonayaa innii qad akhrajtu cibaadan addoomaan soo saaray lii ani aan leeyahay oo laa yadaani wax laba gacmooda ah. yani deen waxaa laga wada hadda laa yutiiqu uuna awood u lahayn dayaxadun qofna biqitaalihim la dagaalankooda wax laba gacmood u haya ama gacan u hali kara ama awood u haya oo iska celi kara oo la dagaalami kara ma jiraan dadka soo dayn rabee faxarris xarris waxaad u duntaa ood gelisaa cibaadiyi addoomahayga muuminiintae ku raacsan ila duuriduuri sina iskugu geed shaam wayabcau llahu ilahi wuxuu soo saaraya yajuuja wamaajuud waa ku dadkii ohanaya ilahay ka digaayay juuj wamaajuud baa ooda laga qaadi wahum ayagoo min kulli xadabin meel kasta oo taagayaan siluuna ka soo daadanaya fayamuru awaa'iluhum kuwooda u horreeya waxay soo marayaan calaa buxayrati dabariya meeshaas buxayradaasi dabariya la yidhaahdo oo urdun ku taalla duu urdun bay ku taallaa dabari wa minhu sumiya dabaraani alimaamu dabaraani saaxibu almacaajimi alaaa waxsagaa basha lagu maxdaraa marka buxeerada iyo baddaasay imanayaan fayashribuuna waxay cabayaan maa fiiha wax alla wixii biyo ku jiray halmar fuuqsanayaan wayamuru aakhiruhu midka ugu dambeeya soo maraya meeshii fayaquuluuna waxay leeyihiin aakhiruhum kuwooda ugu dambeeyey laqad kaana bi haadihi meeshan waxaa ku jiri jirtay maratan waa maaun biyo ayay dhahayaan kuwii dambe kuwii horaa fuuqsaday wayuxsaru waxaa la go'doominayaa nabiyullaahi ciisa calayh salaam wa asxaabuhu baa la go'doomin oo gaaladaasi juuju maajuuja go'doomin xataa yakuuna markaasa wax kastaba dhaqdhaqaaqo dhan baa loo diiday meelay irsaaqdu u doontaan male xataa yakuuna ra'su fawr dibin madaxiis yaa wuxuu noqonayaa liaxadii midkood uu helo khayra mid khayr badan min miati diinaar boqol diinaar oo dahaba oo liaxadikum axadkiinu maanta haysto alyo maanta haysto boqol diinaar oo dahaba axadkiin maanta inuu helo waxay ka jecel yihiin kuwa maalintaasi ciise la joogay goodoonka ku dhacay cunaqabataynta la saaray madax neef lo ah iyo dibin madaxii ka jecel yihiin fayarqabu nabiyullah nabiga ilaahay baa ilaahay baryaya ciisaaha wa asxaabuhu yarqabu nabiyullaahi nabiga ilaahay baa tawaaducaya oo khuduucaya oo alla bari buu gelaya ciisaaha wa asxaabuhu baa ilaahay baryi fayursilu llahu ilaahay wuxuu soo diraya calayhim korkooda kuwii gaaladahaa yajuuj wamaajuujaha cudur iyo ilah ku sallidaya yursilu calayhim wuxuu kusoo diray annaqafu sangaallaha baalka xoolaha ariga iyo geela iyo markay hindisoolaan ka soo baxo maxal dhaha sangaalo sooma sangaallahaasaa ka soo baxaya xid wax dixiri ah dixirigaasaa markaa yuudahay ku sallidi fii riqaabihim qoortooda mid walbaba halkaa luqunta waxaa ka soo boodi baalkaasa ka geli suusa maskaxdu gelaya kow fa yusbixuuna waxay noqonayaan farsaa kuwa daatay fariisa farsaa kuwa dhammaaday ka mowti nafsin waaxidatin hal nafar dhimashadeedoo kale noqonayaan hal meelba nafta ka wada bixi wey waajuuj wamaajuuj khalaa'iqah malaayiinah dhulkao dhan bay buuxiyeen uma yahbidu nabiyullaahi nabigii ilaahay ciise ah baa soo hoobani waa soo degayaan buurtii uu ka soo degayaa iyo asxaabahu ila alardi dhulkii usoo degayaan falaa yajiduuna fi lardi dhulkii hadday imaadaan ma helayaan mawdaca shibrin taaka meel la dhigo ilaa mala'ahu waxaa buuxiyey zahmuhum ayaga zahmuhum mililkoodii iyo wanatrum urkoodii zahmuhum baktigii iyo mililkii iyo wanatrum urkoodii baa meel walba buuxisay dhulkii laguma noolaan karaba fayarqabu nabiy llahi ciisa nabiyullaahi ciisa calayh salaam waasxaabu waxay baryayaan ilallahi ilahay bay baryayaan oo tawaaducay u khuduucayaan oo isku bihinbihinayaan fa llahu ilahay wuxuu soo dirayaa dayran shimbir ka canaaqi lbukti neefka geela luquntiisa oo kalea shimbir luqun dheer sida geela luquntiisa oo kalea yuu ilahay soo diraya sida wiishki yaa la daldali deer bakhtigoodii fataxmiluhum waxay xumbaanaysaa shimbirtii fatadruxum waxay ku daadinaysaa xaytu shaa allah meeshuu ilahay doona intay qaadday fogeynaysaa tuuraysaa haddii meeshii la fogeeyey dhulkii wasakhdii baa taallahayd ayagii laqaadbakti waay see la yeeli uma yursil llahu madara roob buu ilaahay soo diraya laa yakunnu aan qarinaynin ama aan muxuu reebaynin minhu baytu madarin guri laga sameeye dhooba walaa wabarin guri laga sameeye muxuu ahaa wabar iyo caleenta iyo dufta geela wabar la yidhaahdaaye roob aan laga asheeri karin ama aan laga jirsan karin ayuu ilaahay keenaya subxana wa tacala yani roob aan meella laga geli karin fayaqsilu wuxuu dhaqaya roobkii alarda dhulkii xataa yatrukahu wuxuu ka ka dhigayaa kazalaqa sida muraayad oo kale zalaqa muraayad sibsib lagu simirracoon oo kale ayuu dhulkii noqonayaa waxba kuma yaallo uma yuqaalu lilardi dhulkii baa waxaa laleeyahay ambitii soo bixi amarataki midhahaada waruddii barakatin barakadaada soo celi fa yowmaidin maalintaas taakulu lcisaaba jamaaca dhan ba waxay cunayaan min arumbaana midhaha rumaanada la yihaahdo yaa dad idil intaasoo jamaaca iskugu imaanaya wada cunaya yastadilluuna markaasay harsanayaan biqaxfiha oo biqixfiha ayaa eh, qubkeedii qubkeedina way harsanayaan weynanka intay qabto wayubaariku ilahi wuxuu barakeelaya risli candhadii iyo listii iyo xoolaha candhadoodii yuu ilaahay barakeen xataa ina alaqxata neefka irmaan ee min alibili geela latakfii waxay ku fillaan alfi aama min annaas jamaaca dhan oo dada walaqxatu neefka irmaan min albaqari looda latakfii waxay ku fillaanaysaa alqabiila qabiil min annaas kamida walaqxata neefka irmaane min alqarami ariga latakfii waxay ku fillaanaysaa alfakhira jirib hoose oo min annaas dadka kamida fa baynamaa hum kadalik nicmada ay barwaaqada ayagoo ku jiro id bacaa allahu riixan dayiba muuminiintii waxaa ilaahay ku soo dirayaa dabeel dayiba ah oo udgoona oo jilicsan fataakuduhum markaasay ka qabanaysa ka gelaysaa taxta aabaatihim kiilkiisha hoosteedaay ka gelaysaa saaba u dhexmari naftiiba fataqbadu ruuxa kulli mu'minin qof kasta oo mu'mina ruuxdiisi naftiisiibay qaadaysaa wa kulli muslimin muslim kasta ruuxdiisi iyo naftiisii bay qaadaysaa wayabqaa waxaa soo haraaya sharaaru nnaas dadka kuwa ugu shar badnaa ee gaaladaha yatahaarajuun ayagoo isulfuulaya fiiha ardada dhexdeeda tahaaruj alxumur dameerahaasay isku fuulaanoo kale bannaanka iyo wadooyinka isku haysta fa calayhim kuwa noocaasa korkooda iyo saaca saacadda qiyaama ku duldhici doontaa buunka marka la afuufaayo muumin ma joogo wax muslima ma joogo gaaladaas noocaas oo kale ah ayaa lacanada ku dhici buunkaa lagu afuufiya wadnaha la jari xaddaana cali bn xujrin sacdiyu qaala xaddaana cabdullaahi bn cabdiraxmaan bn yaziid bn jaabir walwaliid bn muslim qaala ibnu xujrin dakhala xadiia axadihima midkood xadiidkiisa fii xadiid alaakhar buu dhex galay can cabdiraxmaan bn yaziid bn jaabir bihada lisnaad naxw maa dakarna wazaada bacda qowlihi laqad kaana bihadihi marata markay dhahaan meeshan waabaa biyo ku jiray maaaan biyo ku jiray uma yasiiruun markay biyihii dhammaystaan yasiiruun way soconayaan xataa yantahuu waxay gaarayaan ilaa jabali alkhamara buurta la yidhaahdo jabalukhamara ayay tagayaan wa huwa jabalun waa buur baytalmaqdis ku yaalla jabalu baytalmaqdis wey fayaquuluuna waxay leeyihiin laqad qatalnaa waxaan laynay man fi lardi wixii dhulka jooga waan baabi'innay haluma ina kiciya falnaqtul aan dillo man fi samaa cirka wixii jirana aan soo dille eh fayarmuuna markaase waxay kor u fayaruudu llah ilaahay wuxuu soo celinayaa iyagaa lagu imtixaan calayhim korkooda mushaaman leebtoodii oo makhduuba lagu dharoobay daman dhiig leebtoodii gafka ku wadata yaa soo noqonaysa markaas waxay leeyn carrada wada qabsanay kibirka meesha u markuu gaaro dixiri yar baa iyagana lagu sallidaya oo nag lagaga dhigi wafii fii riwaayati ibni xujur fa innii qad anzaltu cilaadan lii baan soo dejiyey laa yadrii liaxadin laa yada awood ooma hayo iyo tabar ooma hayo liaxadin qofna biqitaal ma lama dagaalamee ka cararoo ka fogaada wallahu aclam bilahi towfiq sal allah wslm